الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزهد والرقائق زهdigii iyo wuxuu ku saabsan yahay raqaa'iqdii yacni adduunyada inaan la israacinin oo aakhiro aan la iloobin qadarka adduunyada aan la gudbinin oo la dhaafinin waxyaalaha muxaramaadka ee adduunyada laga istaago aakharana xoogga la saaro iyo daacada iyo wixii ilaahay lala hortegi lahaa raqaa'iqdu waa waxaa qofka qalbigiisa taaban kara jilcin kara ee adduunyada qiimaheedu laga sheekeeyo iyo nabiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa siay adduunyada ku marayn iyo aakhiro iyo waxaa ka jira arrimahaas oo qofku uu xasuusto baabu dunyaa sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafir adduunyadu waa sijnu lmu'min qofka mu'minka ah sijnigiisi wey jeelihiisi ama xabiskiisi wey oo mu'minka adduunyada waxaa laga manciyey waxyaalo badan oo naftiisa ay ijtihaynayso muxaramaad badan baa jiro laga reebay makruuhaad baa jiro laga reebay dhanka kale waxaa lagu kallifay inuu la yimaado daacaadkii oo acmaasha qaar ee cibaadaadka ee daacaadka ee laga rabo inuu la yimaado ay naftiisa xogow takliif iyo mashaqo ay dareemi karto hadduu dhinto waxaasoo dhan buu ka raaxaysanayaa aakharo waxaasoo dhan ma jiro xaggan ka leexayo xaggan u gud ma jirto aakharo waa nicmo daa'ima iyo barwaaqo iyo farax ayuu qofku dhinac walbaba u dabaaranayaa marka haddii loo fiiriyo aakhare waxa u yaalla qofka muuminka ah ee nicmo iyo culayskan adduunka oo dhan oo laga qaadaya ah, adduunku xabis buu u yahay meeshan mar halkana marin xaggan ka gud waxaas la imow mashaqada adduunka iyo waxaa mukadiraadka ee adduunyada dhexdeeda qofka calwinaya ee ama xanuuna ama cabsi ah ama geeri ah ama baahi iyo gaajo ah waxaasoo dhan ayaa ka dhammaanaya marka waxaasoo idin marka loo fiiriyo sijni ayuu ku jiraa aakharana waxaasoo dhan ma yaallo oo janno iyo nicmo iyo barwaaqo ayaa taalla marka iyaduna waxaa weeyaan waa jannadiisii iyo barwaaqadiisii weeye dhinaca kale wa jannatu lkaafir gaalka jannadiisii weeye oo gaalka iyadoo adduunyadu mar walbaba nicmadeeda ayna daa'im ahayn wax badanoo nusqaamiyana ay jiraan haddana adduunyada inuu iskaga noolaado oo ku dhex jiro waxay u tahay janno markii loo fiiriyo waxaa sugaaya waxaa sugaaya eh, cadaab iyo aakhara ah ee eh, qiyaamaha iyo wax ka bilowda qabriga ilaa qiyaamaha ilaa naarta marka la fiiriyo jannay u tahay adduunyadu qabriguna cadaab iyo sijnigiisi wey qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata qaala xadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiil qaala xadaanaa cabdulcasiiz yacni daara wardiya can ilcalaa ibni cabdiraxmaan can abiihi cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu calayh waaalih wasalam nabiga wuxuu yidhi addunya adduunyadu sijnulmu'mini mu'minka xabiskiisii weeyaan wajannatu lkaafiri gaalka jannadiisi weeyaan waxaa la yidhahda alxaafid ibnu xajar oo socda ayaa waxaa ka hor imaaday nin gaaladii ka mid ah oo aad iyo aad u duruufaysan maciishadiisu markaasuu wuxuu yidhi xadiidkaasaa diintiina ku sheegtee nabigiina sheegay maanta adiga iga nicmo badan anigana waxaan ku sugnahay dhibaato keennaa hadda sijni iyo dhibaato ku nool adduunyada maxaa markaa aan haystaa oo janno ah markaasuu wuxuu yidhi markii laguu fiiriyo cadaabka iyo ciqaabta kuu dambayso haddaad ilaahay iyo diin iyo aakharo intaba diidda inaad rumaysood hoggaansato waxaa kuu dambeeya markii loo fiiriyo jannaad ku jirtaa anigana marka lai fiiriyo iyo muminiinta loo fiiriya waxa u dambeeya aakhira ay ka helayaana janno iyo barwaaqa ah adduunyadan sijri iyo xabis bay noo tahay xadaana cabdullahi bnu maslmat bnu qacr xadaana sulaymaan yani ibnu bilaalin can jacfar jacfar saadiq jacfar asaadiq jacfar ibnu caliy ibnu xusein ibnu caliy bni abi aalibin marka zayn lcaabidiin cali bnu xusein ayaa dhalay can abiihi aabihiis oo abiy bn xusayn zayn lcaabidiin ahlu beyti rasuulilahi wey can jaabir bn cabdillaah ibn camr bn xaraam alansaariyi alkhasrajiy radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam nabiga mara wuxuu soo maray bisuuqi suuqii suuqii madiinu soo soo dhex maray daakhilan asagoo ka soo galoo ka yimid min bacdi alcaaliya cawaalida iyo xaafadaha kore ee madiina asagoo ka yimid nabiga calayh salaam cawaali اlmadiina wannaasu dadka oo kanafatahu nabiga dhinacyihiisay socdaan kanafatayhi riwaayo kale labada dhinacbay dadka ka socdaan saxaabada nabiga calayhi salaam fa marra wuxuu nabigu soo maray bijadyin asak bijadyin orgi buu nabigu soo maray asakin ah oo dhukan mayitin haddana bakhti ah saddexdaas sifuu isku darsaday waa jadi orgi weeyaan oo ariga iyo xoolaha nool markii laga hadlaayo dukuur iyo inaaf lab iyo dhadiga waxaa la jecel yahay dhadigaa la jecel yahay bijadin horta weeyaan ta labaad asak waa mid dhukan dhagaha yaryar buu leeyahayoo waa ceeb asawna dhukanaantu mayitin baa ka dartay bakhti weeyaba fatanaawalahu nabigaa laacay calayhi salaam faakhada biudunihi dhegtuusaa u qabtay oo neefka bakhtigaa ah, hadduuba iska jaamid yahay oo angegan yahay taabashadiisa wax dhibaataa ah kuma jirto cunidiisaa la diiday uun faakhada biudunihi dhegtuusaa u qabtay nabiga calayhi salaam dhegti yareed ee dhukaneed ama dhakaneed uma qaala wuxuu yidhi ayukum kiimeeba yuxibu jecel anna haada inuu u sugnaado wankan ama orgigan lahu asaga bidirhamin hal dirhama hal shilinoo fidaa yaa jecel inuu ku gato faqaaluu waxay dhaheen maa nuxibu ma jecelin annahu asagu lanaa inuu noo ahaado bishayin wax bilaash xataa ina siiya ma rabno oo qaado xataa baktigan wamaa nasracu bihi maxaan ku samaynaynaa an ku falaynaa lamamaba faa'iidaysan karee qaalnabu wuxuu yidhi atuxibuuna ba jeceshiin annahu lakum inuu inii sugnaado bilaash aad ku qaarataan qaaluu waxay dhaheen wallaahi baan ku dhaarannay low kaana xaya hadduu noolaan lahaa yuu kaana cayban ceeb fiih gudihiisa ahaan lahayd kaana cayban buu ahaan lahaa fiih yacni ceeb ayaa yuu ahaan lahaa isagoo nool yaaba xoolaha kale ka duwan yahay oo ceebaysan yahay liannahu asakun waa dhukan yahay waa ka dhagihii baaba nusqaanbaa ku jirta fakayfa wahuwa mayit maxaad see xaalku noqonaya ama seen u jeclaanayna ama u rabnaa wahuwa mayitu isagoo bakti ah isagoo nool baadan la jeclayn oo cayb leeyahay faqaala nabiga calayhi salaatu wasalaam waa miiaal iyo tusaale uu nabigu rabo inay maskaxdoodu si xaadira ugu noqoto nabiga muqaaranadan iyo mucaadaladan bayna addunya wa bayna alaakhira ayuu rabaa nabigu inuu mucaadaleeyo oo muqaarabeeyo faqaala wuxuu yidhi fawallahi waa ku dhaartay ladunyaa adduunyada ahwanu ka xaqiran cala allahi ilaahay agtiisa min haada midkan xaqiraantiisa calaykum korkiina uu ku xaqiran yahay sida wankan ama muxuu orgigan dhukane maydka bakhtigaa ah, agtiinna uu uga xaqiran yahay waxba uunaga ahayn ilahay adduunyada saasoo kale ka tahay subxaanahu wa tacaala wax qiimaha adduunyada ilahay agtiisa ka leedahay maleh keliyaha qofka cibaadaysanaya caalimka iyo mutacalimka iyo daacada intaa waxay ka soo haray ilahay waxba kama rabo subxaanahu wa tacaala ayb haddii qiimaha agtiisa ka lahaan lahayd ilaahay oo ina adduunka uu wax ka rabi lahaa ma jeclaan lahaa waxaa weeye dadka ku kufriyey ee gaalada waxba kamuuna siiyeen wax yar oo kabashaa kamuuna siiyeen janax bacooda qaala xadaanii muxamed bnu muhana alcanazi abu muusa azaman waibraahim bnu muxamed bnu carcarata asaami qaala xadaanaa cabdulwahaab aaqafi yaryaan aaqafiy aaqafiy abdullah bn cabdilmajiid can jacfarin jacfar ibni muxamadin jacfar bn muxamed wey maxamed albaqir baa meesha ku jira hadaayatu jacfar bnu muxamed bnu caliy bnu xuseyn bnu caliy bn abi aalib can abi abiisa moxamed ibn caliy bni xusayna can jaabirin can اnabiyi sala اllahu alayh wasalam bimili hayr ana fi xadiidi dakafi falow kaana xayan hadduu noolaan lahaa kaana hada asakak sakakaas iyo dhukanaanta bihi asaga ku sugan yaa ceeban ceeb ahaan lahaydba hadduu noolaan lahaa famaa baaluka asagoo dhinta wakhti ah qaala xadaanaa hadaad bnu khalidin qaala xadaanaa hammaam hammaam ibnu yaxya qaala xadaana qataada bnu dicaama can muطarif bni cabdillahi bni shaqiir can abiihi qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya nabiga calayh salaam baan u imaaday wahuwa yaqra nabigoo akhrinaya alhaakumu takaahuru dadow waxaa ina mashquuliyey waxbadsi iyo tartanka aad waxbadsanaysaan ku tartamaysaan xataa zuurtum ulmaqaabir ilaad ka dhimataan daynmaysaan oo qabrigaa iyo dhimashadaasa qofka aamusiini oo calooshiisa buuxini wax kaloo buuxin kara ma leh wax kasta hadduu haysto waxa maqan buu sii raadinaya aadamaha alhaakum takaaur qaala nabiga calayh salaam aayaddaasuu fasiraya yaquulu ibnu aadam ibnu aadam wuxuu dhihi maalii maalii xoolahayga xoolahayga umuku seehayni qaala nabigu wuxuu yidhi wahal laka ibna aadama waxaa kuu sugnaaday min maalika xoolahada xaggooda ilaa maa akalta waxaad cunta waxaan ka ahayn miyaad ku leedahay oo fa afnayta aad tagsiisay jidhkaadana galay kadib deena saxaro noqday waxna jidhkaada lagu camiray wax kalead ku leedahay adduunyada aw lamista waxaad oo fa ablayta aad baariyeeshay oo taad xidhata duug kugu noqonoo korkaada ku duugoobi marada aad cawrada ku astuura waxaana miyaad ku leedahay aw tasadaqta waxaad sadaqaysato oo fa amnayta aakhara iyo har aakhara aad u tagsiisay oo ilaahay agtiisa kugu kayd ah ood hormarsatay haddaad quman tahay aad ilahay agtiisa ku hormarsatay ma waxaa intaa ka ahayn baad adduunya ku leedahay wixii kadam inta aan ahayn dad baad oga tegaysaa oo iskale maalkaadi maba ahaba xaqiiqada markii laga hadlaayo waan leeyahay kor ka fiiriso waxba kuu tari maxaad si toosa ah u taabatay oo jidhkaada gaaray oo aakhiradaada gaaray oo kuu horreeya ama adduunka baad isticmaashay intaasaad adduun ku leedahay mooyeene waxa dheeraadka ah oo wax dad isha ku hayaan haddaad markaa dhimatana weliba sakaraadka u horreeya qofku markuu sakaraadaya xoolihiisa laga hor istaagaya isagoo dhibano naftaba ka bixin yaa waxaad leeyahay saa rabta uma tasarufi kartid saddex meelood oo meel baa loo ogolaaday oo weliba lagu sii laleeyahay maa ka yarays inta kale waaa ma dhowaan karti hadduu dhahana dad baad u diidi karaba oo kara maya kaa yeeli ma xoolayga baad leedin haa xoolahaadi ma aha dhaxal baa iskale xoolahan waa loo diidaya xadaana moxamed bn muana wabn bashaar qaala xadaana moxamed bnu jacfarin xadaana shucba waqaala jamiican waxay dhaheen waa maxamed bnu jacfar iyo ibnu bashaarkaasa mar labaa soo noqday qaalada horena waa labada sheekha hore kuwan dambena waa labadan dambe qaala jamiican waxay yidhaahdeen xadaana ibn abi cadiy maxamed ibn ibraahim can saciidin ibn abi carubata xaw xadaana ibn muana maxamed muana qaala xadaana mucaad bn hishaam qaala xadaana abi hishaam ibn abi cabdillahi distiwaayi sambar kulluhum can qataada qataada bn dacaama can mudarib ka wariya can abi qaala intahaytu ila nabiy sala allah alay slam baan u imaana isagoo akhrinaya alhakum utakaafur fadakara bimidli xadiidi hamaan hamaan binu yaxya xadiidkiisa qataada uu ka wariyey ayay dhammaantood mutaabicinayaan kullum kuwa la yidhi qaala xadaana suweyd bnu saciid qaala xadaana xafsu bnu maysar an alcala can abi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam qaal yaquulu lcabdu addoonku wuxuu dhihi maa lii maa lii xoolahayga xoolahayga omu ku hayn inamaa lahu min maalihi xoolihiisa wuxuu ku leeyahay oo keliya alaatun saddex shay ma akala wuxuu cuno fa afnaa uu tagsiyo oo noloshiisii iyo xooladiisa uu barsado ow labayse uu xidho oo fa ablaa uu baariyeelay ow maseacdaa uu wamaa siwaa dalika intaa waxay ka soo haray fahuwa daahibun waa waxuu ka tagaayo ka tagaaya asaga wa taarikuhu linaas dadka uga tagayaan daahibun kii ka tagaaya weeyaan huwa asagu daahibun weeyaan wa taarikuhu wuxuu oga tegay linaasi dadkiiba oga tegay marka macnaheedu hadalkaasi waxaa loo jeedaa war xoolahan intaad nooshahay jidkii wanaagsanaa ku bixi oo aakharadaadi ku gado oo masracatun aakhira ka dhigo beertii aakhiraad ku abuuran laheed ka dhigo oo naftaada fahan oo u tur oo wax garan wey aqli haddaad leedahay halkaas weligaa xoolahaada dhanka wanaagga la aad haddii sakadii tahay haddii xajkii uu yahay hadduu yahay silaturiximkii hadduu nafaqaadkii waajibkaha uu yahay haddii mashaariicda khayriga ay tahay haddii kafaalatul aytaam agoon laga kafaalo qaada ay tahay haddii ummadda muslimiinta lagu islaaxiya ay tahay xaggaa weligaa xoolahaada dhinacaasi oo isticmaal waxadaanii abubakar binu isxaaqin abarana ibn abi maryam abarana maxamed bn jacfar abarana alcala bn cabdiraxman bihada isnaadi midlah xadiika waxa lamidu sheegay qaala xadaana yaxya bnu yaxya tamiimi wsuhayr bnu xarbi kilaahuma can ibni cuyayna qaala yaxya abarana sufyaan ibn cuyayna can cabdilahi bn abubakr qaal samictu waxaan maqlay buu leeyahay anas ibnu maalik oo yaquulu laqaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi yatbacu lmayita waxaa raaca qofka markuu dhinto alaaatun saddex baa raacda sida caadada ah fa yarjicu itnaani laba way soo noqonayaan xatman wayabqa waaxidun halla waa ku hadhaya xaqiiq ahaan yatbacahu waxaa raacaya ahluhu ehelkiisii iyo wamaaluhu xoolihiisaa raaci ehelkiisii de waxaa weeye xabaal budigala'aama xabaal qodantaa la yidhie hebel baa dhintay markii la yidhahdo ehelkiisii waa horgal horta horay tagayaan asxaab iyo qaraabo iyo jiiraan iyo markaa kadib ehelkiisii waa raaci wamaaluhu maalkiisii baa raacayo kafan ooga soo gada qabriga ku xabaala xoolihiisii wixii loogu qaban karan waa loo qaban wa camaluhu camalkiisii adduunka intuu joogay wuxuu camal falayana waa raacaya kaasa waxaa weeye waa ku oo la socdaaba waa kitaabkiisii fayarjicu ahlu ehelkiisi waa soo noqonayaan axabu nnaasi ilayk qofka dadka kuugu jecel qabriga marka carada lagugu rugo waxaa laga yaaba qofka u hor inuu noqdo waa dhaqaaqaya yarjicu ahlu waa iska laabanaya khalaas waxooga murug iyo walbahaar yar waa laga yaabaa inay ku jirto laakiin waa isku daayay qof iyo xabaal iyo qofkeeda laisku daa ayaa la yidhi marka yarjicu ahlu wa maalu xoolihiisana way soo noqonayaan wixii xoolahu lahaa wixii wax lagu qodayo o dhan weelashii abtarafaadka iloobin hebel wixii dhan waa la daldalaya calalihiis iyo marihiis dhanna mar horaa laga muldhiyo laga basiibayba laba gooc cad lagu duubay nin kabihiisaa ka roontii weeyaanoo waxaasoo dhan waa la wayabqaa waxaa lama huraana ku hadhi camaluhu camalkiisii waxaa hadda inta badan aan qalbiga dadku ayna sidii rabe ugu dadaalin in badanna laga yaabo qafla ku jirta ka mid nahay marka yabqaa camaluhu camalkii way wax baaqi noqonayo maxaa tukatay maxaad soontay maxaad salaaday maxaa khayr iyo wanaag la timid tawxiidkaadiiyo caqiidadeeda waase ku kuxidhnaanshaha rabbigaad ku xidhan tahay nabiga xaggeed kala maraysaan calaaqadaada diinta waase arrimahaas weeye arrimaha qofka wuu la godgeli hadhowna qabrigaa madow intaa unba ama wax u noqon ama uu ku khasaaraya ilan qabrigaa mugdiga ah iftiin buu u baahan yahay isagaa cariirigaah waasicin buu u baahan yahay waxshada iyo cidladaasi wehel buu u baahan yahay waxla'aantaasi nafaqu u baahan yahay marka waxaasoo idin waa camalkii camalkaasaa baaqi qofka la noqonayo arrintu waa saas weeyaan riqat lquluub bay kuu keenaysaa qalbiga qofka inuu jilcaan la rabaa oo arrintaa maslaxda iimaanka uu geliyo dhidhma u fahmo xaqiiqada ayada ah oo dadkii horena ay gacanta saareen oo ay taabteen inteenna kalena aan gacanta ku qaban doonno oo xaqiiqadoon tegi doonno taa ah in laysmoogamogaysiiyo o layshalaalmaansiiyo ma ahee in xaqiiqada lagu soo dhowaado wey oo si dhaba camalka qofka uu la xisaabtamo naftiisa uu la xisaabtamo intaan lala xisaabtamin xadaanii xarmala bin yaxya bn cabdillahi tujiibi yani bn xarmala bn cimraan atujiibigii ahbarana ibn wahabin qaala ahbaranii yunas ibn yaziid can ibni shihaab azuhri can cumar bn zubayr can muswar bn makhramata zuhri ahbarahu ana camar bn cawf wahuwa xaliifu bani caamir bn layi wuu ka tirsanaaye wa kaana shahiida badran beder dadka qayb galay buu ahaaye maca rasuulna nabiga calayh salaam ahbarahu ninka waa warramay wuxuu u warramay muswar bn mahrama u warramay ana rasuula allah nabiga calayh salaam bacaa wuxuu diray abaa cubaydata bnu jaraax amiinu hadihi lumma ummaddan amiinkeedii ninkii ugu ammaano badnaa ila baxrayn buu diray waddanka baxrayn la yidhaahdo ee hadda axsaa la yidhahdo sacuudiga ka tirsan baxraynta ma aha baxrayn waxay dhihi jireen alaxsaa gobolka la yidhaahdo yaatii bijizyatiha jizyadana ka soo qaaday intayna islaamin bay ahayd xoolihii laga soo qarurinayay gaalada heshiiska lagu galay wa kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigaa wuxuu ahaa huwa rasuulku saalaxa ahlalbaxrayn waamara calayhim wuxuu amiir oga dhigay alcalaa ibnu xadramiy saxaabigaasuu madax oga dhigay faqadima abu cubayda waa soo galay bimaalin xoola isagoo wada min albaxrayn buu ka yimid fasamacat alansaaru ansaar xaafadaheedii iyo magaalada o dhan ba warkii baa la isgaarsiiyey biquduumi abu cubayda abu cubayda inuu soo galay waa laga shintirinaya waa la sugaayey ayaa la maqlay fawaafow waxay iskugu imaadeen dhammaan salaata alfajri salaata subax maca rasuulillah nabiga maciisa calayh salaam fawaafow macnaa xadaruu waxay soo xaadireen salaat alfajri maca rasuulilah nabigna ciisa calayh salaam masaajidii kore ee xaafadaha ku yaal yaalay ee qiblatayn iyo masjid banu salm iyo masjid banu mucaawiya xaafadihii buulooyinkii wixii masaajidkaas waxdaas waa laga soo waratagey masjidkii toonka ee nabiga uu jooga calayh salaam baa laiskugu yimid waafou salaat alfajri maca rasuuli illahi sala allah alay wasalam falama sallaa rasuulullah nabiga calayh salaam haduu tukara insarafa waa soo gadoomay markuu istiqfaarta la imaado kadib allahuma anta salaamu minka salaam wuu soo gadoomi jiray dadku soo qaabilay nabiga calayh salaam insaraf faa soo gadoomay fatacaraduu lahu markaasay isku bandhigeen nabiga alai slam bandhig nin walba madaxiisii wejigiisii iyo nabiga soo qaabuliyey xaadir baan ahay nabiga loo iloomi waay fatacaraduu lahu fatabasama rasuululah nabiga calayh salaam waa fahmay waa muusooday xiina ra'ahu markuu arkay raggii aan masaajidka musoo tukan jiray masaajidda kale ku tukan jiray amminka habeennimada masaajidka usoo guuray uma qaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi adunnukum waxaan idiin malaynayaa samictum inaad maqasheen damiga iyo malaha nabigana waa xaqiiqa samictum inaad maqasheen ana abaa cubaydata inuu qadima soo galay bishayin xoolo min albaxrayna kala yimid arrinkaasaad maqasheen baan u malaynayaa buu yidhi saa usoo xaadirteen maarka saaka faqaaluu waxay dhaheen ajal waa nacam yaa rasuula rasuul allow ayaguna ma yaqaanaan mujaamale iyo xaqiiqada dhabtaa lagu tacaamulaa dhabta xaqiiqada ayaa lagu tacaamulaa saxaabadu waa dadka iska qalbisaafiya ajal bay dhaheen yaa rasuul allah wax kale mayna sheegin maya arrimo kalanu imaanay nabiga wuxuu yii war bishaaraysta wanaag iyo khayr iyo wanaag fiicni iska cindiya oo bishaaraysta waammiluu yardiisha waxaad yidi dilataanood filataan maa yasurukum wax ina farax geliya inaad la kulmi doontaan axadka wax qaybanayo waa rasuulullaahi ana alqaasim wahuwa allahu mucdi ninkii yidhi weeyaan sala allah caleh wasalam xoolahaas shilin meeshaa kalama tegaayo si uu qaybinayo lagu kala bixi maa yasurukum yardiisha fawallaahi baan ku dhaartay malfaqra faqiirnimo maaha aha calaykum kaan inaga baqaayo waxyaalaan inaga cabsanayo faqri kumaba jiraba waxaa nicmo iyo barwaaqo heli doontaan iyo adduunyadan qiimo la'aantay walaakin akhshaa calaykum waxaan inaga baqaya an tubsada dunya adduunyada inii fidiyo calaykum korkiinna kamaa sidii busidad loogu fidiyey calaa man kaana qablakum ummadihii inaga horreeyey sidii adduunyada loogu inii fidiyo ood kuruustii iyo nicmadeedii o dhan gacanta ku dhigtaan oo fatanaafasuuha aad ku tartantaan kamaa tanaafasuuha kuwii hore si ay ugu tartameen wa tuhlikakum dayna inay halaagto kama ahlakatum say u halaagtay kuwii hore tanaaban ka baqaaya buu nabiga alai salaam faqriga gaajo idinma cabsanaayo wax marxali ah oo muddo ku koobanoo laga bixi wey wax yaroo kooban weeyaan abaar haddii timaadda aaran baa ka dambeeya wax la'aan xoolaa ka dambaysa adduunyada sideedaba marxalo kale ma taagnaatee dhibkaa inaga baqaayo waxaa weeye adduunyada laftirkeeda intaad heshaan naftirkeeda inaad ku halaagsantaan oo xoolahaadii sabab kuu noqdo sabab halaagka sababta cadaabka aad ku geli xoolihii inuu noqdaba xoolaha haddaan jidkeedii la marinin oo aan la tartiibsanin oo bismi bismillaahi la dhihin oo meesha ka imaanayaan meesha ku bixinayaan aan laga fikirin xooluhu laftirkooda halaaga qofka halaagaya weyaan way halaagayaan adduunkana wuu ku fadlay xoogi inkaar iyo cuqubuu qaadi aakharana xisaab baa u taallo xaggeed ka keentay xaggeed ku bixisay waa arrin aad iyo aad u adag wey qaala xadaana alxasan binu caliy alxilwaani wcabd bn xumayd jamiican can yacquub bn ibrahim bn sacd xadaana abi can saalix bn kaysaan xa waxadaana cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarami abarna abuyman xak bn maad abarna shucayb bin abi xamsa kilaahuma can الzuri biisnaadi yunusa wmil xadiiihi hayra ana fi xadiii saalix ibni kaysan riwaayadiisa zuhri uu ka wariyey wuxuu yidhi watulhiyakum meesha tulhiiku kubti tulhiyakum inayna mashquuliso ayaan iga baqayaa kamaa sidii ay alhatum kuwii hore u mashquulisay adduunyada mashquul waay inta lagu bixinayo ee maskax iyo muruqa laiskugu geenayo haddii aakhiro la gelin lahaa ama cilmiga iyo diinta la gelina wax badan baa la kasbi lahaa oo la heli lahaa marka inayna mashquulisaa ka baqayaabuu nabiga calayh salaam laa tulhikum baana la yidhi yaynana mashquulinna xoolihiinna iyo carruurtiinna iyo ehelkiinna xadaana camr bnu sawaad alcaamiri ahbarana cabdulahi bn wahbin ahbaranii camr bn xaari ana bakr bnu sawaada taxadaahu ana yaziid bnu rabaxin huwa abu firaas weeye mawla cabdilahi bn camr bn caas ahaa xadaahu can cabdilaahi bn camr bn caas can rasuuli illah sal allahu alayh waalih wasalam anahu rasuulku qaal nabigu wuxuu yidhi idaa futixat calaykum faris faris haddii idinii furo wruumu ruumna niniin furo ayu qowmin antum qolo saad tihiin maanta saxaabadan muhaajiriin iyo ansaar ka kooban ee wax walbaba diinta difaaceeda ka hormarin dhaacadaan aan laga hormaraynin baad tihiine marka fuaris inaad gacanta ku dhigtaan ruumna gacanta ku dhigtaan oo futuuxaadkaasi ardu sawaad iyo ciraaqna qabataan ardu shaamna aad qabataan ayu qowmin dad see ah ead antum iinka tihiin qaala cabdiraxmaan binu cawf wuxuu yidhi naquulu waxaan dhahaynaa rasuula allah kama amarana allah dad barhanaa oo rogasanaa oo ilaahay siiyey sidii ilaahay uuna amray oo alxamdulilaahi umbaan dhahayna alshukru lilah alxamdulilah umbaan laga soohaaday mooyaane wax kale ma ma aha qaala rasuululah nabiga alai salaam wuxuu yidhi awa hayra dalika arrinkaa waxaan inamay dhacdaa amay arrinkaa waxaan inayn dhacdaa oo tatanaafasuun aad ku tartantaan adduunyada uma tataxaasaduun isxasadaan oo isku xasadaan oo qof wal qofka kale wuxuu haystay wax gacantiisa ku jira intuu xasdo dhibaato isku gaysataan uma kadibdeen intaad isku isnacdaan tatadaabaruun dhabarka isku duudaan uma tatabaaqaduuna gafuurka isku tuurtaan isku carootaan aw naxwa dalika uma tandariquuna deena aad tandariquuna aad aadaan fii masaakiini lmuhaajiriin muhaajiriintii masaakiintahaa muhaajiriin kuwooda masaakiintahaa intaad aadaan aad fatajcaluuna ka dhigtaan bacdon barkood calaa riqaabi bacdi barka kale qoortooda yacnii aad muhaajiriintii masaakiintahaa aantaad madax ka dhigtaan ayagii deenna ay umare iyo muluug iyo boqorro intay noqdaan adduunka iyo dadka ku amartaagleeyaan sidii dhacdadeedii markii uu nabiga calayhisalaam dhintay oo saddex afartii khulafaa urashidiin ay tageen nabiga iyo saxaabadiisa afarta isku xigtay khulafaa urashidiin waxay ku socdeen calaa minhaaji nubuwa waa khilaafa calaa minhaaji nubuwa ayay ku socdeen waxaa laga dhuxulqaadanayay nabiga calayh salaam iyo manhajkiisii iyo qaab xukunkii nabiga calayh salaam iyo maarayntii dowladda sidii nabiga calayh salam ku waday waxyigaha yay saddex afartii khulafadana ku raaceen kadib waxaa bilowday mulkun cabuud ayaa bilowday boqortooye iyo madaxnimo iyo in maaragtay qofku uu isagoon shuuro iyo bayco midna ayna imaanin iyoyaa mudan deena xukunkii ninba ninka u xigo usii dardaarmay iyo wiilkiisi saasaa bilaabatay marka dadkii muhaajiriinta ahaa ee masaakiinta ahaan jiray aad madaxintaadi noqdaan oo madaxnimadii ay gacanta ku dhigaan kuwaan kuwiiba ahayn ay noqdaan fatajcaluuna bacdakum bacdaon barkood aad ka dhigtaan calaa riqaabi bacdin barka kale qoortooda kuwa ka koreeya yani madax oo madaxnimadii baa la ishaaraya xadaana yaya bn yaya qutayma bn saciid qala qutayba xadaana waqala yaya akhbarana almuqira bn cabdiraxman alxizaami can abi zina cabdullahi bn dakwan can alacraj can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal idaa nadara axadukum axadkiin hadduu fiiriyo ilaa man qof fudila calay laga fadilay qof laga fadilay oo laga fiicnisiyey filmaali xoolaha iyo waalkhalqi anuurka qof laga badiyey hadduu fiiriyo waa kaa xool badan yahay abuurkale owlaadii iyo isagii iyo caafimaadkii wixii o dhanba waa qof kaa koreeya qofka hadduu fiiriyo falyandur xagga kale ha fiiriyo ilaa man qof huwa asagaba asfala minhu ka hooseeya qofka wax fiirinaya minman dad ah fudila caleyh asaga laga fadilay dadka kaa koreeya intaad fiirin leheed kuwa kaa hooseeya fiiri xogo waa adaysatay daraabayso ku aan haynin baaba jira caafimaadka aad ka hadli ku sariirta wasaarada cudurkiisa la yidhi dhakhaatiirtaay dhaheen waxba kama qaban karaaba jira marka weligaa nicmada markaad rabto inaad miisaanto wuxuu ilaahay kuu galay inaad alxamdulilah tiraado haddaad rabto waxa dadka kaa hooseeya haysta fiiri markaasaad garanaysaa inuu ilahay nicmo kugu tumay subxaanaه wa tacaala xadaana moxamed bn raafic xadaana cabdrazaq bn hamaam xadaana macmar bn rashid can hamaam bn munabihin can abi hurayra can الnabiy sala اllah alay wasalam bimili xadiid abi zinaad sawa waxba kii hore abi zinaad xadiidkiisii sawaan oo waxba ka duwanin wey min riwaayat alacraj uu ka wariyey marka mutaabacadan waa qaasiro wey hammaan baa meesha acrid galay abu hurayrahaasaa marka saxaabigii ah yaa laiskugu imaaday marka mutaabaca qaasira bidaraja ladhahaa mutaabacatun qaasiratun bidaraja waxadana zuhayr bnu xarb qaala xadana jariir bn cabdilxamiid dabaxa xadana abu kurayb maxamed bnu calaa xadana abu mucaawiyata xa xadana abu bn abi shayba lafdu lah xadana abu mucaawiya wakiic can axmash can abi saalix can abi hurayra radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi unduruu amar baa la bixiyey fiiriya ilaa man dadka asfala minkum iiga hooseeya fi lmaali waalkhalqi wa gayri dalika min annicam dadka inaga hooseeya ee idinka aad ka koraysaan fiiriya walaa tanduruu indhahuna ku taagina ilaa man fawqakum dadka inaga korreeyaan fiirinina fa huwa arrinkaasaa inaad yeeshaanbaa ajdaru owlanimo badan oo owlanimo badanoo wanaagsan anlaa tasdaruu inaynan xaqirin nicmat allah ilahay nicmadiisa qaala mucaawi calaykum nicmadu ilaahay idin nicmeeyey inaynan xaqirin oo yaraysanin saasaa u dhow markaad qof kaa hoosaysa fiirisa nicmadaadi arki laakiin qofka kaa koreeya intaad fiirinayso adiga nicmada ilahay ku siiya weligaa ma arkaysid weligaa arki maysid hebel waxaasuu haysta waxaana aan wuxuu helay aan helo intaad ku hayso nicmadaadi lagu galay mar walba korbaa kugu tahay sacaado ma helaysid qalbigaada raaxo ka dareemi maysid raaxo kama dareemaysid alxamdulilah iyo ilahay inaad u shukri celisana waaba kugu adkaanaysaa marka mar walba qofka ka hooseeya fiiri saad u ogaato tira alxamdulilahi aladii caafaanii lima btalaahu wakafadalani cala kaiirin man khalaqa tafdiila markaasaad dhehaysaa kuwa ka hooseeba ka fiirsada ilahay nicmadiisiy oo dadkaas naga fadilay oo waxa ku dhaca yaga oo nagu ridin alxamdulilah markaasu qofka dhahaya markaasuu sacaado dareemaya hal mar baa la oganaya qofka ka koraysa inaad fiiriso ida kaana qad fudila calayka fi lkhayr haddii khayr lagaaga fadli badansiiye qofka kaa horeeya qofka kaa koreeya wuxuu kaaga koreeya xagga khayrka waa kaa khayr badan yahay waa kaa cibaada badan yahay waa kaa daaca badan yahay xoolihiisu meel wanaagsan ku bixiya cilmigiisu meel badan ku bixiya qur-aankiisu kana weeyaan dhanka tartanka aakharo taa way midda la yidhi wasaabiquu iyo saaricuu iyo tanaafasuu falyatanaafas ilmutanaafisuun meesha las amray in lagu tartamo waa agga khayrka waaye xagga khayrka wey laakiin adduunyo u maanta oraad uhays hebel baa ga korreeya ku hayso isha ku taagtood xasado ama aad maaragtay aad garanba wey wax lagugu galay dee raaxa ma helaysid habeenka ma hordaysid xadana shaybaan bn faruuqa xadana hamaam bnu yaxya xadana isxaaq bn cabdilah bn abi dalxa xadana cabdiraxmaan bn abi camra an aba hurayra xadaa annahu samica nabiya nabiga calayh salam u maqlo yaquulu leh ina alaaatan saddex qof oo fii bani israa'iila min bani israa'iil ree bani israa'iil ka mida yaa jirtay abrasa mid baras buu qabay walciyaadu billaah waa cudur xun oo jidhka caddeeya weeye abrasa waa aqraca iyo mid hiila lahoo allowxiira oo antimo lahayn waa amaa mid indhoolo oon waxbaba arkaynin saddexdaasaa jirtay faaraada araada allahu ilaahay wuxuu damcay subxaana an yabtaliyahu inuu imtixaano ikhtibaaro oo insaanka waxaa lagu yaqaanaa markii dhibaato haysatona ilaahay wuu baryaayaa qaa'iman ow qaacidan oo calaa jambin yuu baryaayaa markii dhibaato ay haysato oo calaaxadka wuxuu ka bilaabay jiifku ka bilaabay fadhiga istaagga waxaasuu ka bilaabayaa marka qofka markii nicmada la siiyana nicmada ma garto marka kuwan ayagaa maanta imtixaanka haysta ee yaa rabbida ku hayo yuu rabbi wuxuu damcabal inuu imtixaamo haddii waxaan laga qaado oo nicmo loogu badalo inay shukri la soo celinayaan la ku shukrinayaan in kale fa araada allahu yabtaliyahum fabacaa ilayhi malaka ilaahay wuxuu u diray malak iska dhigay aadamo iska dhigay qof walba oo saddexdaa ka mida ah siduu sibuu ugu imaanayaa faata alabrasa horta hore kii baraska qabay buu u yimid waa malagii faqaala wuxuu ku yidhi ayu shayin maxaad axabu ugu jeceshahay ilayka adiga sheegadaada ugu kalgaceed badaa jeceshahay inugu si adduunka qaala wuxuu yidhi lawnun xasan midab quruxsan wa jildun jidh iyo maqaar xasanun wanaagsan wayadhabu inuu iga tago canii aniga alladii wax ay qad qadaranii innaasu dadka igu yasaayaan dadka waxa ay igu qurunsanayaan ay iga yaqiiqsanayaan ee xataa uga boodayaan nidaamtayda inaan iga tagaan jeclaayo jirkayga ilaahay maqaar fiican igu soo celiyo qofka waxa sidaa weeye bini aadamka caafimaadka jirkiisa wax ooga qaalisa ma jirto markuu xanuunsan yahay ama jiray xanuun hayo waxa ugu horeeya ee haddii la weydiiyo uu dhihi waxawey xanuunkana laga qaado xanuunka laga qaado wey wax kastabaa ku bixiye marka kadib baa hawa adduun imaan hawa adduun markaas imaanaysaa tanaa rabaa buu yidhi qaala famasaxahu masaxahu malaggii baa saa u taabtay u masaxay gacanta unbuu mariyey waa malag la soo diray fadahaba canhu waxaa ka tagay qadarahu jiradiisii iyo barasi baa ka tegey wa ucdiya waxaa la siiyey lowna midab xasanan quruxsan wa jildan jid xasanan quruxsan baa la siiyey qaal markaasaa waxaadi haddaan haweeni fa ayu maali xoola keebaad axabu ilaka jecesha xoola keedu jeceshahay qaala wuxuu alibnu geel aw qaala albaqar shakar isxaaq baa shakiyey ilaa ana abraska aw ilaqraca qaala xagga midkood baa yidhi alibnu walqaaqaru kii kale baqar buu yidhi neef geeraa siiye buu yidhi qaala fa ucdiya waxaa la siiyey naaqatan hal ushahraa toban bilood geela marka lagu jecel yahay wey ee qofkuu saa u daba taagnaanayo ilmo yar baa la daba dhigaba qof weyn odhahashaayada iyan foolhallaabin oo fool dhumin iyo intay fadhiisato waan gelgelimaysan dira meelaha gelgelimaha ayna ku quluulanin iyo meelaha qowyaha ka dhicin iyo qowraanimaha bahalyuun cambaa ka soo ridin markaasaa laga shintirinaya hal marka cushara ah ayuu ninka asaga farta laga saaray min allah ilah waba kumaaha gacantaada gedi faqaala wuxuu yidhi malagiiba u duceynaya baaraka allaahu laka allah ku barakayo fiiha hashan qaala wuxuu yidhi faatala qraca malaygu waa socday masiiradiis aqraci buu tahay kii aan timaha lahayn faqaala wuxuu ayu shayin axabu ilayk maxaad ugu jeceshahay in wax lagu siiyo qaala shacrun xasan tin wanaagsan timaha iyo dad baba hadda waa la aadayo timihii waa qarsi lagu samaynayaaba oo dibbabahashi hiiradeed yaaba lacaga lagu bixinayaa oo dibadna loo aadaaya intaasoo dhaqaale ah ayaa lagu bixinayaa marka shacrun xasan buu yidhi maalinlaga ta arkaa ramadaankii mid sacuudiyaanah yaa arkaayo oo intuu soo cumraystay oo taxallulay xalaaloolay wuxuu rabaa inuu markaa soo qabaysto oo dharkiis ka bedelo oo waxbuu rabaa marka masquusha kale waata maahir masquul meesha ku jira wuxuu yidhi timahana waxa weeyaan buu yidhi waa maqruus shacrii maqruus buu yidhi waa talaalan yihiin oo taa haddii u taabto dee way cusub yihiinoo gacmihii raacayaan marka shacrun xasan wayadhabu canii inuu iga tago hada aladii waxaan qad qadaranii annaas dadka igu qurumaystay iga yayqisanaya timahayga qaala famasaxa malagii waa u masaxa madaxii fadahaba canhu wixii ka teg wacudiya waxaa la siiyey shacran xasanan timo wanaagsan baa la siiyey oo allah awooddiisa waxba kumaaha qaala fa ayulmaali xoolo keebada xabu ilayka u jeceshahay marka qaala albaqar loobaan rabaa loolay inaan noqdo faucdiya waxaa la siiyey baqarata neef loo xaamilan dhays ah la siiyey faqaala wuxuu yidhi baaraka allahu laka fiiha allah kuu barakeeya sacab qaal faata lacmaa in dhoolihii buu tagay haddana malagii isagoo iskaga soo dhigay bini aadam faqaala wuxuu yidhi ayu shayin axabu ilayka maxaad ogu jeclaan lahayd waa indhoolo gad ah oona dadkaarkeena qaala wuxuu yidhi an yurudda allahu ilaya basarii araggaydu inu ilaahay ii soo celiyo fa ubsira bihi naasa dadka aan arko dadkii aan arki waayo waa qab wey adaa hadda lagu qabto indhaha waxyar saa lagu qabto waa gacanta iska tuuraysaa in yar ma ogelid indhahaada in maaragtay layar xijaabo ma ogelid ninkii dama ka waran waxba arkayna wax ku soo socda iyo wax ku soo dhow iyo wax shanqari warwaayo way ku haynaya wixii ku soo xataa bisad hadday tahay fa absara bihi naas dadka inaan arkaan jeclaan lahaa qaala famasaxahu wejigii muuse waa masaxayo indhihii farad allahu ilayhi basarah araggiisi ilaah u soo celiyey amarkaas dadkii wada arkay qaala fa ayulmaali xoola keebada xabu ilayka u jeceshahay hadda qaala alhanam ari baan jeclahay waa muwaafaq waay ariga dadka iskale waa dad asxaabu sakiina layihahda walwaqaar deganaan iyo xasilooni iyo muxuua ah tawaaduc baa lagu yaqaana iskibrid iyo ma yaqaanaan qofkii soo dhex maro martaan waa u gowracaya sadaqabadni marka arigu ilahi waa fajiino ka hora fiiri faucdiya shaata neef alee la siiyey waalidan oo dhaysa iyaduna fantuja haadaani labadan kii hasha la siiyey iyo kii saca la siiyey waxay ka dhashadeen tii hasha waa u dhashay kiina saci waa u dhalay wallada haada kamaa ridiisii buu ka dhashaday isagana waa u dhalatay halkaasu ka bilowday xoolihii qaala fakaana lihaada muddo kadib bakan waxaa u sugnaaday neefka geela la siiyey waadin waadi tog muggi oo min alibili geel geeriisi baa daaru foofay walihaada kana waadi min albaqari lo muxuuha waadi buuxiya ayuu yeeshay walihaada kana min alghanam waadi min alghanam ayuu yeeshay waa xoolo xag alle laga soo laga riixayo wey oo baraka ku dhacday oo ducadii malaga oo aamiin min allahi laga ayaa ku dhacday marka xoolay arigii iyo loodii iyo geel nig walba xoolay caafimaadana qaala uma waa waa dambe uma kadib inahu ata alabrasa malagii asaga ahaa ayaa haddana la soo diray taas waxaa weeyaan waa dhibaato markii haysay oo nicmo uu helay bal hadda nicmadii wuxuu ka sameeyaa la fiirinaya waidaa masa alinsaanu duru dacaana lijanbihi ow qaa'idan oo qaa'iman weeyaane taas hadda waxaa weye cabaadkoodii waa laga bixiyey wixii uma idaa inahu ata alabrasa malagii wuxuu yimid kii baraska qabay fii suuratii ba ugu yimid malagii oo iska soo dhigay nin baras qaba wa hay-atii hay-adii iyo dhafoorxumadii iyo dhibkii ka muuqday oo kale asaasuu soo dhigay kanoo intuu geel leeyahay tuurtay oo xoolihii iyo geeli dhex ordaaya faqaala wuxuu yidhi rajulun ana rajulu nin baan ahay miskiinun miskiina qad inqadacat biya alxibaalu xarkii baa iga go-ay fii safarii safarkaygii wasaaishii wixii safarka wasaa'ila muxuu ahaa muwaasalaadkii wixii aan ku gaari lahaa safarkii o dhan baa iga go sahay ma haysto gaadiida ma haysto waa banjara mahay inqadacat biya alxibaalu ka wadaa xarkiinkii safari safarkeeda xaggiisa wixii xarkaa aan ku mari lahaa ama wuu ka wada xariga wixii aan ku gaari lahaa dantayda falaa balaaqa lii wax aan ku gaara ma haysto alyawma maanta ilaa oo dantaan u socday iyo meeshaan rabay ilaa billaah ilaahay kaalmihiisa mooyeene uma bika adiga inaad kaalmayso geele maanta iga kaalmaysa mooyeene asaluka waxaan ku weydiisanayaa biladii allihii acdaaka ku siiyey allahuna xasana midabkii quruxda badnaa badnkan quruxda badan wljilda alxasana jilkan quruxda badan walmaala xoolahan allihii ku siiyey baciiran neefgeelaan kugu weydiisana inaad siiso ataballaqu aan ku gaaro calayhi baciirkaasi fii safarin safartaydaaan u socday hal neefay si aan ku gaaro meesha u socday faqaala ninkii waa isbedelayba kiiba ma faqaala wuxuu yidhi alxuquuqu kaiira xuquuqdu waa badan yihiin ah, xuquuqda xoolahan maaha iska kaysiyi neef iska kaysiyi saad u dhigaysa arrintu ma aha xuquuqda way badan tahay reer baa jira tol baa jira intaasoo xaasaa jira alxuquuq kaiira faqaala wuxuu yidhi lahu malagii baa wuxuu ku yidhi kaana yacrifuka walaashow ku garanayaae alam takun abrasa kii baraska qabi jira soomatiid yaqdaruka naas dadka ay kuaya ay qisan jireen faqiiran soomatiid kii ahaa faacdaaka allah ilahi xoogahan ku siiyey faqaala wuxuu yidhi haddana inkirka fiiri inamaa waritu waxaan ka dhaxlay xoolahan hada almaal kaabiran can kaabir ka'wow ka'wow baa ka soo gaadhi xoolahan waxaad sheegaysa waa maxay waa ninkiisaas faqiirka aha baayada soo maray nicmadoo dhan waan kiray faqaala malagii waa habaaray in kunta kaadiban haddaad been sheegi fasayaraka allahu allah kaa haysiiyo ilaa maa kunta saad ahaan jirta xoolihii dakamdaakum baraska kusoo ka dilaacay dhibaatadii o dhan kusoo laabatay imtixaanka kaa ku dhacay qaala waatal aqraca kii aqraca ay fii suuratii yoo u yimid malagii oo aqraca iska soo dhigay oo suuradii kii hore u yimid kanoo bogsaday oo timo badan faqaala lahu wuxuu ku maa qaala lihaada kan wuxuu ku yidhi oo kale war ninkaan aan haybaahana rabaasade neef loo cale wuxuu ugu jawabay mitla maa radda calaa haada ka wuxuu ugu jawabay xuquuqda way badan tahay ma dhaafiyo faqaala in kunta kaadiban haddaad been sheegayso weligaaba soo marin dhibaato iyo faqri fasayaraka allahu ilaah kaa haysiya ilaa maa kunta waxaad ahayd kiina isagana halkaas ku dhacday xoolihii ka dhammaadeen timihiina buube qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam waatalacma in dhoolihiibu malagga u yimid في suurati asagoo habagsanaya wahiyatii hooyadiisii indhool iska dhigaayo tukubaaya faqaala wuxuu yidhi rajulun ana rajulun miskiinun miskiinahay waa ku soo celiyey li'anna labada horu ka duwan yahay waibnu sabiil musaafirna waanahay inqadacat biya alxibaal xarkahaygi way go'aye fii safayaen ku gaari lahaa iyo wasaa'ishii iyo sahaydi iyo gaadiidkunba ma haysto falaa balaaqa lii waxaan ku gaara alyowm ma hayo ilaa billahi ilahay inuu kaalmeeyo uma bika adigaa sabab ii noqota mooyeene asaluka waxaan ku weydiisanayaa biladii macbuudkii radda calayka basaraka waakan aad fiirinaysa indhaha leedahay araggan allihii ku siiyey shaatan eef ku weydiisanaya an ataballaqu biha ku gaaro fii safarii safarteeda hore uu wato faqaala ninkii wuxuu yidhi qad kuntu acmaa horta waa runtaayoo indhooraan ahaan jiri faradallahu ilaya basarii araggayga ilahay waa ii soo ceeyey fakud qaado maashita xerada galcadhiga waa kan qaado maashita waxaad rabto wadac ka tag maashita waxaad rabto adiga neef iyo laba waxa maaha waxaad rabtana ka kaxaysa waxaad rabtana ka tag nicmada ilahay wixii baa xasuusisay wadac maashita fawallahi baan ku dhaartay laa ajhaduka inaanan ku dhibaynin adoona maanta shay-an shay aad qaadatay inaanan kugu dhibayn shay-an shaygo akhadta aad qaadatay inaanan kugu dhibaynin oo aanan ku dhehaynin ma qaadan kartid iyo daa iyo aanan ku dhehaynin laa ajhaduka riwaayo kale laa axmaduka inaanan xasanta ku dhahanaynin haddaad wax iga tagto qaado gacantaadaan ku ceelinayn lilaahi ilahay dartii baana saa u leeyahay lilaahi ilaahay dartii ayaana saa u leeyahay faqaala wuxuu yidhi amsik maalaka malagii marka waxaa weeyaan arrintii bannaanka soo dhigay wuxuu yidhi xoolahada iska hayso fa inama ibtuliitum saddex haddaad heedeen waanana imtixaamay faqad rudiya canka adiga waa lagaa raadli noqday wasukhida calaa saaxiibayka waa loo carooda caraa ku soo degtay adiga waad badbaadday nasiibkaada leedahay ogow wey marka xooluhu waa imtixaan xoolahan waa imtixaan jiradu waa imtixaan nicmadana waa imtixaan wanabluwakum bishari waalkhayri fitna shar iyo khayr labadaba imtixaan waay haddii nicmo dhibaataad ku sugan tahay ku sabir baa lagu yii ku sabir hadday nicmo ilahay ku siiyana ku shukri weeyaan bayna sabri washukri labadan loo dhexeeyaa la rabaa oo markii dhib dhacaana ku sabirto marka kalena aad ku shukrido cajaba liamri lmu'min qofka mu'minka cajaa'ibta uu leeyahay ka mid tahay hadday nicmou ku dhacdona waa sabraya ajir buu ka heli hadday dhibaato ku dhacdo nicmaha hadduu helana waa ku shukrinaya ajir buu leeyahay mu'min baana arrintaa iskale keliya xadaana isxaq bn ibrahim cayash bn cabdilcadiim wlafdu liisxaaqin qaala cayash xadaana waqaala isxaaq barana abu bakr alxanafi xadaana bukayr bn mismarin xadaana camr bnu sacdin qaal kaana sacd bin abi waqaas bin abi waa sacd bn maalik weeye sacd bin abi radi allahu canhu azuhri fii iblihi geeliisu iskaga dhex jiray meel la yidhaahdo caqiiq oo casharatu amyaal madiina u jirta halkaasuu iska degay sacad bin awaqaas fitantii iyo khilaafaadkii dhex maray muslimiinta iyo saxaabadaada waa iskaga fogaaday geeriisoo iska dhex joogaa fa ja'ahu waxaa u yimid ibnu wiilkiisoo xagga magaalada ka yimid cumaru ahaa ayaa u yimid falamaa ra'aahu sacdun sacad markuu arkay wiilkiisa oo ku soo socda xagga magaalada ka soo socday ee qaala wuxuu yidhi acuudu billaahi min shari hada araakib isagoo soo gaarinba yuu kasii acuudu billaystay acuudu billahi ilahi waxaan ka maangalay min shari hada araakibi midkaa wax saaran nagu soo socda shartiisa fanazla waa ka daba wiilkii waa yimid ritigii buu ka daba maashi faqaala la wuxuu ku yidhi anzalta fii ibilik abiib waa la hadlayaa aanzalta waxaad degtay fii ibilika geelaaga saddex degtay wa qanami wa arigaadi ari iyo geel ba saddex fadhay meesha cillada baadiyaha wa taragta naas dadkiina waa ka tagtay yatanaasacuun ayagoo doodaya oo murmaaya almulka boqortooye bayna dhexdooda isku haysta dadkan xukun bay isku haystaan israshixi maysid oo xukunkaa qayb ka qaadan maysid umuurahaas ka qayb qaadan maysid adigana raggii hore waad ka mid tahayoo saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam casharatu mubasharin baad ka mid tahay waa kuse fadaraba sacdun wiilkuu ag taagnaaye daraba sacdun wuxuu ku dhuftay fii sadri wiilkiisa xadadkiisa ku dhuftay faqaala wuxuu hooskood aamus samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam baa maqlo yaquulu leh ina allaha ilaahay <clears throat> yuxibu wuxuu jecel yahay alcabda taqiya addoonka taqiga ah alla ka cabsiga badan awaamirta la yimid manawaahida ka fogaaday taqikaasaa la yidhaahdaaye alqaniya ee deeqtoon aadamaha iyo bini aadam ka deeqtoon hina nafsina haysta aadamahana ka deeqtoon buu ilahay jecel yahay alkhafiya khaamilka ah iska qarsoonee bannaanka ismuujin iyo meelaha ka hadalkeeda iyo barsooyin iyo xukun raadiis iyo waxaasoo dhan ba aan shaqo ku lahayn kaasuu ilahay jecel yahay yii nabi calayhi isalaatu wasalaam marka waxaad ii waddo iyo damdamtan iyo khayradana buuqan arrintaa kaama yeelin buu yidhi intuu dharbaaxay xaddaana yaxya bnu xabiib alxaarifi xaddaana almuctamir bnu sulaymaan qaal samictu ismaaciil can qaysin can sacdi xaw xadaana mxamed bn cabdilah bn umayr xadaana abi wibn bishrin qaala xadaana ismaaciil can qays qaala samictu sacad bin abiwaqaas yaquul wallahi baan ku dhaartay sacad baa leh inii la walu rajuli ninka ugu horreeyey baanahay min alcarabi ee reer carbeeda ee ramaagana bisahmin leeg fii sabiililahi fii cilaa'i sabiilillaahi jidka ilahay iyo diinta ilahay koryeelideeda darteed gaal u toogta oo ugu ganayle baanahay sana aluula min alhijra sanadkii koobaad hijrada ahayd nabiga ilaalo uu diray oo kamid ka mid yahay lixdeemeeyaa oo xaggaa iyo raabiq loo diray xeebta madiina markii la joogo xeeb ahaan waxaa ugu dhow raabiq meel yidhaahdo raabiq baa loo diray abu sufyaanu xaggaa iyo shaam ka yimid oo safar iyo alaab waad weligiiba ciidan wuxuu hogaamiyaa arrimahaasoo loo xusaabi jiray ayaa la yidhi dhexdu istaaga walaq marka xogow markays arkeen leeb baa laisku dagaal weyn oo iltixaama ma dhicin isagaa marka sacadkan ayaa ugu horreeyey wax leebgana oo dagaalka bilaaba walaqad kunnaa waxaanay naqsuu maca rasuuli illah nabiga calayhi salaam baa ilmaciisa duuli jiray duulaanayi jiray maa lanaa acaam cunto anagoon haysanin naakuluhu aan cunno ilaa waraqu waraqulxublah geedka xublaha la yidhaahde cudaad mina cudaad weeyaano geedaha qudxaha iyo abqada la wey iyo wahaada samuru geedkan quraxa abqadiisa umbaan cunayna wax kale maanan haysanin xataa ina axadana midkaanu la yadacu wuxuu dhigayaa kamaa tadacu shaatu neef ara wuxuu dhigoo kale neef arayaa saaladiisa ayay iska daadanaysaa wax maaragtay la socda oo dhacaana ma jirto ayadana iskuma dhadhegana marka way kala daadaadanaysaa marka haddaan cunnay wuxuu ariga cuni jiray wuxuu ariga dhigi jiray oo saxana amaan dhignay uma asbaxat waxay maanta ahaatay waa bariisatay banu asad nimankii reer banu asada kuufa yaa madax la wadhiga xilligii cumar nimankaasaa marka nin ka mid ah warka yaa bilaabay inuu fawdo keeno oo been ka sheego oo dacaayad uu fidiyo oo ayagana waa ku raaceen marka dhibaatadii ayaga waxay socotaba waxay ku sheegeen waxaa ka mid ah xataa salaadda ma yaqaana imaam xataa nooma noqon kara dheh salaadda xataa ma hagaajin karo waa ninkii saxaabiga saabiqiinta ka mid ah casharta mubashiriinta ahaa diinta intaa ugu soo kifaaxay nabiga intaa la tukan jiray salluu kamaa ra'aytum an usalli ka qaatay nabiga calayhi salaam ya waxay leeyihin salaadda xataa ma yaqaana marka wuxuu leeyahay nimankii reer banu asib baa maanta ninkaygisa aha yaa tucazirunii i edbinay ala diini diintay u edbinayaan oo ilahin salaad ma yaqaano iyo jihaadka ma aadi iyo sadaqada si fiican ooma qaybiyo qhanimada iyo anigaba ay durayaanba laqad khibtu waan hoogay idan waxay sheegay hadday run tahay wadalla camali camalkayga waa dhumay camalkayga dhun marka muna wanan ahee waa dacaayo beed guddi xaqiiqa raadisaa la diray cumar budiray radia allahu canhu oo yidhi bal warkaa soo baara masaajidda kuufoo dhan baa lagu wareegay masaajid walba waxay dheen allahana alla waxba kuma haysano masjidkii balaayada ka bilaabatay markii la tagay baa mid istaagay wuxuu yidhi waxaad haddaad mudhaariseen ninkaa waa run cuntada raashin simca nooguma qaybi cadaalad ma yaqaan haddii ciidan la bixinayaan abaabulku buu ka qaybgeli mooyaan asaga uhadhe oo daalal kama qayb qaato ta labaad salaadaba xataa kuma fiicna waa kii habaaray walam yaqul ibnu numayr muuna sheegin ayib qaala xadaanaahu yaxya bnu yaxya ahbarana waki can ismaaciil bn khaalidin bihada lisnaad waqaal xata in kaana axaduna wuxuu ahaa layadacu kii wax dhiga kamaa tadacu alcanzu rida waxay dhigto saalada rida oo kale maa yakhlidu wixii uuna dheehaynin bishayan waxba wax qoyaan iyo dhacaan isku haya oo ma jirto saaladaas dagagacdhayso daadanayso oo kale uma dhigaynay xadaana shaybaan bn faruuqa qaal xadaana sulaymaan bn muqiirata xadaana xumed bn hilaal can khaalid bn cumayr alcadawi qaala khatabana cutba binu qazawaan baa noo khudbeeyey faxamid allah ilahi uu ku xamdiya waatana caleyh allahu amaana uma qaala wuxuu amaa bacdu xamdiya tana kadib faina adunyaa adduunyadu dadow qad aadanad waxay iclaamisay bisurmin tagid iyo dhammaasho bisurmin ah surmi waxaa weeyaan waa fanaa iyo tegitaan iyo dhammaasho ayaa adduunyadu iclaamisay wawallad way jaysatay adduunyadii xadaan xaalay tahay mid degdegaysa ayay jaysatay walam yabqa minha kama soo harin ilaa subaabatun hamba mooyeene ka subaabati linaa weelka hambada yare ku soo hadho oo yatasaabuha uu heemaarsanayo saaxiibuha saaxiibkeed mooyeene weelka waxyaaba hambada kusoo hadho dee nibcaana aho qofkii uu saa u yar heemaarsan saa u quulaama iyadoo weelkoor u intaas adduun ka soo hadhay hamba weyaad wax soo hadhay wainakum idinku dadow muntaqiluuna waad guuri doontaan minhaa adduunyadan ilaa daarin baad u guuri doontaan laa zawaala laha aan laga zuulaynin daaraan geedi iyo ka tegitaan midna len daaran aakharana dhaho iyaad u socotaane fantaqiruu rarta bikhayri maa shayka ugu fadli badan bixadratikum cindakum agtiinna ahaaday intaqiruu bikhayri maa bixadratikum waxa agtiinna ayaa waxaa ugu fadli badan la guura oo cibaadadii iyo daacadii iyo khayrkii iyo wanaaggii intaad meeshihiin arursada oo la imaada waxaa agtiinka jooga khayra la imaada waxa kaloo ka fogaada intaqiluu la guura bikhayri maa shaykaa ugu fiican oo u fadli badan bixadratikum ee bicindikum atiina taalla fa fainahu shaaniyin qad dukira lanaa waxaana noo sheegay ana alxajar nabigaa u sheegay ana alxajara dhagax yuqaa in laga tuuray min shifati jahanam shafati jahanam shafaa juruf shafati jahanama jahannama qarkeedii yaa dhagax laga tuuray fayaawi waa hoobanayaa fiiha jahanamo kusii hooban sabciina caaman toddobaatan sano laa yudriku laha qacraa salkeeda uuna gaaraynin waa nabiga maqlay calayhi salaam wallahi waan ku dhaartaye latumla'anna naarta sidaa u fog ee toddobaatan sano dhagax lasii socday sii socday aan salkii gaarin ammankan latumla'anna waa la buuxin doonaa ee afacajibtum ma yaabteen waxa intaa leeg baa la buuxin doonaa markii la yidhi ma yaabteen waxbaha yaabina waa la buuxin doonaa marka dambena waxaa lagu buuxin doonaa biqadami ilaahi subxana wa tacala soo marray walaqad dukira lana waxaana noo sheegay ana maa bayna misra xagga naarta wataas xagga jannada u imow walaqad dukira lana waxaana noo sheegay ana maa bayna misraacayni labada fayaaradoode min masaaric iljanna jannada fareemyada fareen baa taqaanaane min masaaric iljanna jannada labadeeda fareem masiiratu arbaciina sana afartan sano in loo socda isku jiraan albaabka dhinaciisana iyo dhinaciisana misraac la dhaha misraacayn labadaa misraac ee labada fareena albaabku uu leeyahay waxaa intuu leegyahay iyo weynanka afartan sana loo soconaya wixii saas ahaa markii jannada la gelay isdaba qulqul ma jirto wala yaatiyanna calayha waxaa u imaan doona albaabkaasi yowma maalin wahuwa albaabka intaa leeg oo kadiidun uu yahay mid buuxa min azixaami cariiri darteed isagoo buuxo cariiri dartiis dadku ay jiq yihiin oo saa loo gelaayo yaa imaan doonta oo jannaduna saasaa loo gelaayo loo buuxin walaqad ra'aytunii waxaan is arkoon garanayaa buu lehay saxaabigu saabica sabcatin toddoba saxaabi anoo toddoba kuwa maca rasuulillah nabigana la soconna calayhi salaam maa lanaa dacaamun raashin aanan haysanin ilaa waraqu shajar geedka caleentiisa mooyeene xataa qaraxad waxaa qaraxday ashdaaquna qowladahanay geed iyo marka mxuu abqada waa waa midho ama maada xaariqa kulul weeyaan marka markaan abqadii iyo caleenta aan cunay xoolaha loogu talagalay xoolaha afkooda iyo bishimahooda iyo ilah baa u sameeyey subxaana wa tacaala ayagaaba qodxada wax maaratay afkooda lagu sameeyey marka annaga haddaan cunnay qowlaloo dhan baana dilaacay oona qarxay faltaqatu waxaan helay oon baadihaan iltiqaadku waxaa weeyaan luqadda meel baa waxaan ka helay burdatan maro uma meel ka helnay waa iska harradan yihiin fashaqaqtuha maradii baan kala jeexay baynii aniga iyo bayna sacd bni maalik baan kala jeexanay fatasartu binisfiha nis anaa guntaday qayd ha maga dhigtay hoolbaan u guntaday watasara sacdun sacdna wuxuu guntaday binisfiha intii kalenu jeexay famaa asbaxa alyawma maanta ma waa bariisanin minaa annaga ragga anagii noocaas ahaa ee toddobada ahaa axadun qof ilaa asbaxa wuxuu ahaaday amiiran amiir buu calaa misr magaalo ka yahay min amsaari magaalooyinka ka mida ah wixii dhibaato la soo maray faqri iyo dhibaato iyo gaajo iyo baahi la soo maray arab maanta nin walba madaxweyne guddoomo weeye guddoomo gobol ayuu magaalo ka noqday wa innii acuudu billahi ilahi waxaan ka magangelayaa buu yidhi an akuuna inaan ahaado fii nafsii naftayda cadiiman mid isla weyn wa cind allahi ilahi agtiisana saqiiran saqiir ku ah midasa isla weyn oo wax weyn uu yahay wax weyn qabta iska dhiga ilahay agtiisana qiimahan ka laheenoo camalkiisiba aan aqbalin ilahay ayaan ka magangalay wainahaa qisee lam takun ma ahaanin nubuwatu nabinimo qadun weligeed ilaa tanaasakhad way zuushaa nubuwo iyo risaalo markay timaaddo oo nabi qof laga dhigo tanaasakhad way isnasakhi oo tazuulu wa tartafic baa loo jeedaa intay zuushay iyo kor noqonaysaa nabadnimadii sideeda ku socon mayso way dhammaan nabiga hadduu dhinto xataa yakuuna wuxuu ahaanayaa aakhiru caaqibatiha nubuwadii iyo xukunkii nabiyaasha iyo maamulkooda waxa u dambeeya mulkan buu isku beddelaya boqortooyo buu isku bedeli nabiga hadduu tay dadkii dambe intay ku xigtayba xoogow xawaariyiintii iyo asxaabadii iyo inta waxooga inta hore way roranayaan kadib celidda dambe mulkan boqortooyuu isku bedelaya markaasaa fasatakhburuun buu leh mulkan ayuu isku bedeli kow hadal cusub buu bilaa wuxuu fasatakhburuun fasatakhburuuna waad ogaa sataclamuuna wey fasatakhbaruun min alkhabar weeyaan min alkhabar ee min alikhbaar ma fasatakhburuuna taclamuuna waad ogaan doontaan watujarribuuna waad baari doontaan alumaraa madaxdana bacdana gadaashaanu saa sheegay ka baari doontaan mulki iyo boqortooye inay arrinta lagu socoto ooyna khilaafo calaa minhaaji nubuwa aynan ahaynna baxdigeeda baaritaankeeda waad ogaan doontaan wasatujaribuuna waad tajribayn doontaan alumaraa madaxda waad baxsin doontaan baari doontaan kana heli doontaan bacdana gadaashaanu inuu yahay arrintooda mulkan caduum qaala waxadaana isxaaq bin cumar bn sariid xadaana sulaymaan bn muhiirata qaala xadaana xumayd bn hilaal can khaalid bn cumayrin waqad adraka aljaahiliyata jaahiliyadii hore islaamka kahor buu soo gaaray qaala wuxuu yidhi khadaba cutbatu bnu khazawaan baa khudbeeyey wa kaana amiiran calaa basra basru marka madax ka yahay wadakara naxwu xadiidi shaybaan waxadaana abu kuray moxamed bn lcala xadaana wakiic can qurata bni khaalidin can xumayd bni hilaal can khaalid bni cumayrin qaala samictu cutba bnu khazawaan baan maqlay yaquulu leh laqad ra'aytuni waxaas arkay oon garanaya saabica sabcatin toddobaaan oo kii toddobaada maca rasuulilah nabigana aan toddobadaan ala soconna calayhi salaatu wasalaam maa dacaamunaa cuntada anaduna aynan ahayn ilaa waraqu lxubla geedka asaga ehe caleenta iyo qodaxda leh midhihiisa mooyeene iyo waraqdiisiiy caleyntiisa mooyeene xataa qarixat ashdaaquna qalalkaanagi iyo qoololahanaga baa dilaacay xadaana mxamed bn abi cumara qaal xadaana sufyaan can suhayl bin abi saalixin can abihi can abi hurayrata qaal qaaluu waxay dhaheen ya rasuul allah rasuul allah hal naraa rabbana rabbigaana ma arkayna yowmalqiyaama maalinta qiyaama hilow saxaabadu ay u qabaan maxbada iyo ay u qabaan jaceylka ilaahay subxaana wa tacala wejhigiisa annadar ilaa wajhi alkariim ilahay wejhiisa in la arko waa wax qofka nicmo la tiimidda ugu weyn weeyaan inuu rabbi subxaana wa tacala u arko wujuuhun yowmaidin naaira ilaa rabbiha naaira can rabbi yowmaidin lamaxjuubuun gaaladii munaafiqiinta waa laga xijaabayaa cadaabka la cadaabi bay ka mid tahay in ilahay arki waayaan muminiintuna nadara iyo farax iyo waxay helayaan muxuu ahaa nicmo badan bay u tahay qaala nabiga waxay dheen nabi allo ilahay ma arkeenna qaala wuxuu nabigu hal tudaaruun maninugu dhibaayaa fii ru'yati shams qorax araggeed fi dahirati duhur joogta qorax duhur joogta oo xilliga qoraxda u kulusha u muuqasho badan tahay xilligaas qorax joogta wax araggeeda darar iyo culaysoo naga soo gaari ood arki waayaysaan miyaa jirta laysa fii saxaabatin weliba daruuraan ku dhex jirinee bannaanka taaganoo saxwiya qaaluu waxay deen laa waymaya nabi allow darar iyo culays midna naguma aha qaala fahal tudaaruunase maynagu dhibaayaan fii ru'yati alqamar dayax araggiis laylatabada afrtobnaad oo laysa fiihi saxaaba daruura ina celina afrtobnaad heenka afrtobanuu maraayo laylatulbadar baa la dhahaaye ayadoo wax culaysana naga soo gaari araggeeda iyo i iyo biyaa jirta maya qaaluu waxay deen laa maya nabiga meeshiisu ka arki qaala fahuwa aladii nafsii biyadihi marka aragtidii baan isku shabahayaa ee waxa la arkaayo oo allah iyo waxa la arkay adduunka oo qarax iyo dayaxa laskuma shabahayo fahuwa aladii nafsii biyadihi ilaah nafteeda gacansiday ku jirtaa ku dhaartee laa tudaaruuna fii ru'yati rabbikum rabbigin araggiisa inagu dhibi maayo ilaa sida kamaa tudaaruuna inagu dhibaayo fii ru'yati axadina waqad unufiya dalika darar inuu jirin baa la anfiyey qaala fayalqa alcabda addoonkii buu la kulmaayaa alle yalqa allah ilahay baa waxuu la kulmaayaa alcabda addoonkii qiyaamii weeye ila qof walbaba ilahay buu la kulmay fayaquulu wuxuu leeyahay waa addoon gaala ah, midkan ilaahay subxaana wa tacala wax weydiinaayo fayaquulu ilahay ba wuxuu leeyahay ey ful fulanow fulan bay ka dhigan tahay ey ful eyaa fulan tarkiimka wey alam akram ukrimka miyaana ku karaamaynin adduunkii baad joogtayayso laguma karaamaynin oo wuu sawidka aan madax kaama dhigin raggi madaxdaa iyo boqorradii iyo wax ku waweynaabaa lala hadlayaa isoon karaamo intaan ku karaameeyey sayidkaama dhigin madax wauzawijka kuma guurin reer kuma yeelin wausakir laka kuma fududeynin alkhayla fardihii iyo welibaba geeli iyo dabaabaadki wixii la fuulaay miyaana kuu fududaynin wa ayaalaka miyaana kaa tegin tarasu inaad ra'iis dadka u noqoto madax u noqoto kaama tegin wa tarbax aad rubuc haniimadana qaadato boqoradii hore waxay jireen markii haniimo la helo rubculhaniima ay goosan jireen marka tarbax afar meelood meel inaad xoolaa iska qaadato wax kaa daba hadlay jirin soo kuma gaarsiinin watarbac tastariixu watancam ayadaa lagu fasiraa raaxo iyo istiraaxa inaad ku noolaato oo madaxta lagu adeego soo kuma gaarsiinin fayaquulu wuxuu leey balaa waa jirtaa intaaso badman isiisay qaala fayaquulu ilahay baa wuxuu leeyahay afadananta ma u malaynaysay annaka mulaaqii inadmulaaqiya inaad ila kulmi doonta ma malayn jirtay fayaquul wuxuu la maya waa munkiru bacfi ilaahay iyo rasuul iyo bacfi iyo aakhira intaba wuu diidan yahay maya ma islahan qiyaamaha islaahi doontaa fayaquulu ilahay baa wuxuu leeyahay fa innii ansaaka anna waan ku halmaamay kamaa nasiitani kamaa nasiitani saad ii halmaantay eed aniga ii halmaantay anna kaaga tegay naar baa lagugu iloobi uma yalqa haani kul labaad buu ilahay la kulmayaa fayaquulu ilahi wuxuu leeyahy ful war fulaanow habeenow alam ukrimka miyaanan ku karaamayni oo uusan wiidka aanan sayidkaa dhigin oo uusan wijkaan kuu guurinno oo uusan khirlakaanan kuu rumeelin alkhayra fardiya weli wadageel waadaraka miyaanan kaa tegin tar adoo ra'iisa watar bacdeena rubcun iska arsoonaya xoolaha fayaquulu balaa waa jirtaa wadaad ma inkirin labada soomar labada hore mayna inkirin rabbi fayaqul wuxuu leeya afamaananta ma u malaynaysay annaka mulaaqiyan ay la kulmi doonto fayaqulu laa fayaqulu fainii ansaaka ana ku halmaamay kamaa nasiita lisadi halmaanta nasullah fanasiyahu uma yalqa aalia mid saddexaad buu ilaahay la kulmaaya fayaqulu wuxuu ku leeya lahu mila dalika sidoo kale war hebelow soo intaa kuma gelin fayaqulu wuxuu leeya maxaad samaysay ma inaad ila kulanto kuwa hore waxay dhaheen waxay diideen Ah, waxay dhaheen maanan anaga caqiidaysnaynba gaalo cad bay ahaayeen gaalimadooda caddahay kan munaafiq buu ahaa isqarinaayey dambayntiibuu meesha la istaagay istaagi fayaquulu wuxuu leeya yaa rabbi rabbigayow aamantu bika waan ku rumeeyey adiga wabikitaabikaan rumeeyey wabirasuulika rasuulshaadi waan rumeeyey wasallaytu dadkan la tugan jiray wasuntu waan soomi jiray watasadaqtu sadaqada waan bixin jiray wayufnii bikhayrin buu isku ammaani mastadaca intuu karo intuu karo khayr oo dhan isku ammaani inuu sameeyey fayaquulu wuxuu leeyahay haa haahunaa idan kuwa waa la gartay ayagu shaqadooda xagga loo sii furiyo ah, naarta loo qaaday kan waxaa leeya muran buu keenay iyo been inuu sheego kol hadduu been sheegay oo arrintii uu inkirayna caddayn baa la rabaa iyo bayinaad iyo arrimaa imaan doona makhaatimaa imaan doona yuqawlu ilahi wuxuu leeya haahuna halkan istaag idaan adiga adi agga istaag marka agga istaag warkaad waad inkirtay munkir baa tahay qaala uma yuqaalu lahu waxaa lagu leeyahay alaana hadda nabcadu yaan diraynaa shaahidana makhaatiga anaga calayka korkaada kugu marhaati kicila marhaatiga adigu kugu marhaati kicilahaa oo warkaada o dhan ba la socday oo kuwa marhaati kici yaan hadda soo saaraynaa markaasuu wa yatafakaru fikiraya fii nafsii asagii dib iskugu noqonoo fikiri oo dhihi man waa kuma daa aladii midka yashhadu calay igu marhaati kici doona baynow qofka aniga igu kici ee warkayga qalbigayga waxa ku jiray qalbigayga yaa laga hadlaayaae iimaanka laga hadlaayaae qofka igu marhaati kici ee la socday yuu noqon doonaa fayukhtamu waxaa la xidi oo la qatihi calaa fiihi afkiisi afka horta waa la joojinaya abkan baa laga dhigaya afkii baa la joojinaya darooryimaye wayuqaalu waxaa lagu leeyahay lifakidihi bowdadiisii iyo walaxmihi hilibkiisii iyo wacilaamihi lafihiisii indiqi hadla kuwana hadla lih jirku waa iska warhayaan moogta fantaniquu markaasaa waxaa hadli fakido bowdadi oo leeyahay munaafiq gaalow ah walaxmu hilibkii baa hadlay wacilaamu lafihi baa hadli bicamalihi camalkiisii ka hadlayaan daahir iyo baatil iskhilaafsan in waxa daahirka u muujinaayo ay khilaafsaneed baadinkiisa qalbiga ku jira gaal isqarin uu ahaa wadalika intaa waxaa loo yeelayaa liyucdara min nafsihi in naftiisa loo cudurdaaro oo wixii cudurdaaru ka dhigan lahaa ku calacali oo dhanba ay ka dhammaato wadalika almunaafiqu kaa waa munaafiqii urkagaalkaha wadaaka aladii midka waa midka yasqad ullahu caleyh ilahay uu cadhoodo fi daraki alasfali min annaar halkaasuu gelayaan xadaana abubakr bin nawr bin abi nawr xadaana abu nawr hashim bn qaasim xadaana cubaydullahi alashjaci can sufyaan athawri can cubayd mukatibin can fudayl ibn haزwan can shacbi caamir ibn sharaxiil can anas bni malikin radi allahu canhu qaal kunaa cinda rasuulilah nabiga calayh salaam baan joognay fadaxika saa nabiga oola joognay nabigaa quslay nabiga calayh salaam baa qoslao muusooday faqaala wuxuu hal tadruuna ma ogtihin mima adxak waxaan ku qoslaayo ma garanaysaan qaaluu wuxuu qulnaa waxaan allahu rasuulu aclam waxaad ku qoslaysaa nabi allow ilahay rasuulkiisa kanma naqaano qaala nabigu wuxuu yidhi min mukhaatabati alcabdi addoonka la hadalkiisa rabbow rabbigu uu la hadlaayo la doodi yaan ku qoslayaa yaquulu wuxuu dhihi addoonku yaa rabbi alam tujirnii miyaadan iga badbaadinin oodan ilaahay iga nahyin mina dulmi dulmi inaad idulmisa adiga soo igamaada badbaadininoo xaramtu dulma calaa nafsii maada dhihin qaala yaquul balaha qaala fayaquul wuxuu le fainii laa ujiizu ma bannaynaayo calaa nafsii naftayda ilaa shaahidan maqhraati minii aniga iga soo furay mooye aniga xaggayga inaan isku maqhraati kaca mooyeene qof kale inuu igu maqhraati kaco ma ogeli yaan lay dulminin ilahay buu saa ku lehay subxana wa tacaala qaal fayaquulu ilahay wuxuu leeyahy kafaa binafsika naftaadaa kugu filan alyowm maanta calayka korkaada shahiidan marag wa bilkiraamil malaa'igtii wanaagsanaa ee qorayeyna shuhuudan marag bay ahayo korkii kaa korjoogtay may samaynayaan oo kaa warhayaan iyaguna intaasay kula socdeen laakiin naftaadaaba kugu filan qaala fayukhtamu calaa fiihi afkiisaa la xidhayo la shaabadaynaya la xidhaya fayuqaalu liarkaanihi jawaarixdiisi iyo xubnihiisii yaa waxaa leey intiqi hadal qaala fatantiqu way hadlaysaa biacmaalihi acmaashiisa runtaabay ka hadlaysaa qaala uma yukhallaa markay hadlaan xumihii oy dhahaan kiiska ku ogaan iyo makhraatiga ku caddeeyaan isagana afkii waa hadlilaaya waa ningaxan yahay afkii buu xihan yahay qaala wuxuu yidhi markaa kadib yaa uma yukhallaa la sii deelaya baynama isaga ugaga kalaama hadalka hadalkii laga xidhay yaa loo sii deelo bal hadal baa leeyahay waa maqasha wax dhacaye qaala fa wuxuu leeyahay bucdan lakunna wa suxqan isaga baa jirkiisii uu dib u canaananaya bucdan ku fogaada naarta lakunna idinka wasuxqan ku fogaadoo halaagsama facankunna idinka uun baan kuntu ahaa unaadiru kii difaacaya idinka ina difaacay idinka waa kala dolariimaysaan oo waxaasaa samaysay gacanta waxaa ku samaysay lugta waxaa ku samaysay qalbigaada been baa ku jiray waxaana sugaysa annagu ina difaacay ayuu leeyahay afkii baa shubmaaya waxaa umatalaysa marka yowma alxasra la dhahaa yowma nidaama weeyaan shallayto iyo nidaamo iyo hubuur iyo halaag intaasba weesha way taalla waxbana matarayso walaa taxiina manaasin wey xadaثani زhayr بn xrb xadaثana mxamed بn fudayl can abi fudayl bn hazawaan can cumaarat bn qacاc can abi zurcat bn cmr bn jariir can abi hurayrata dawsa radi allah canhu qaal qaala rasuulu اlahi salى اlه alay slm wuxuu yidhi allahuma اjcal riزqa ali muxamadi reer muxamed masruufkooda iyo biilkooda waxaad ka dhigtaa quutan waxay quutaan yani kafaafan baa loo jeeda wax ku filanoo israaf aan lahayn ilah ka dhigo oo iyagana ku filan adduunkan aakhrana maarata ayna kaga mashquulin xadana abubakr bin abi shayba wacamru naaqid wasuhayr bin xabi wa abu kurayb qaluu xadaana waki xadaana axmed can umarat bn qaqac can abi zurcata can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi allahuma ajcal risqa aali muxamed waxaad ka dhigtaa quutan quud ka dhig wafii riwaayati camar allahuma arzuq ku arzuq wey qaala xadaanah abu saciid ashaj xadaana abu xamaad xadaana samictu qaala samictu alacmasha sulaymaan dakara can cumaara bn khaab bihada isnaad waqaala kafaaf ilaw ka dhig wax ku fillaado un wax ku fillaado oo ayaga waxay u baahan yihiin hadday maskar noqoto hadday madbas noqoto maakal iyo mashrab iyo madcam wixii maaragtay ay u baahnaayeen ilaahay ay helaan laakiin waxaan waxbana ugu tureen adduunna maaragtay mashquulkiisa aakhare kaga mashquulaan taasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam diiday xaddaana zuhayr bn xarb waisxaq bn ibraahim qaala isxaaq marana waqaala zuhayr xaddaana jariir can mansuur can ibrahim can aswad caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi maa shabica aalu muxamadi sala allah alay wasalam reer muxamed aalu rajuli nafsu nabiga calayhi salaam iyo muxamed kamayna dargin mundu qadima almadiina intuu magaalada madiina soo galay laga soo bilaabo min dacamin burin cunto laga sameeye bur xindada alaaa layaalin tibaacan saddex habeenoo xidhiidha canjeero bura mayna kasanin xataa qubida ilaa laga oofsaday oo haddii maalin la helo burki la helo wixii kale ama waa shaciir ama waa muxuu ahaa waa qabandi ama abalawaayi oo ama waa timir saas iska aheyd laakiin burkan jilicsan ee muxuu ahaa nabiifta ahee xidada laga sameeyo saddex isku xigta habeen isku xigta maynan helin qala xaddaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb isxaaq bin ibraahim qala isxaaq barana waqala qarana xaddaana abu mucaawiya can acmash can ibrahim anaqi can aswad bin yaziid can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi maa shabica rasuulu llahi sala allah alay slam nabiga ma dhargin alaaata ayaam saddex beri itibaacan xidhiidha min khubsi burin kibis laga sameeyey bur xataa madaa lisabiilihi waddadiisii nabiga calayh salaam iyo aakhiradiisii iyo daartiisii intuu ka aado xadaana moxamed bn muhana wmoxamed bn bashaar qaala xadaana moxamed bn jacfar xadaana shucba can abi isxaaq isabiici qaala samictu cabdiraxmaan bn yaziid yuxadiu can aswad bn yaziid bnaqaci can caaisha anaha qaalad waxay tihi maa shabica ahlu muxamedin sala allah alay wasalam min khubsi shaciir kibid shaciir laga sameeyey tii hore xindayheede yowmayni mutataabicayn miyayna helin xataa qubida rasuul ilaa nabi laga oobsado qaala xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana waki an sufyaan can cabdiraxmaan bin caabis can abihi can caaisha qaalad waxay tiri maa shabica ma dhergin aalu muxamedin nabi moxamed reerkiisa min khubsin burin fowqa alaaati axbari ka badan xaddaana abubakr bin abi shaybata qaala xaddaana cabsu bin qiyaas can hishaam bin curwata can abihi qaal qaalat caaisha waxay tiri maa shabica aalu muxamedin sala allah alay slam min khubsin burin alaaa xataa mada lisabiilihi xadaana abu quray mxamed bn cala xadaana wakiic an miscr bn kitaab can hilaal bn xumaydin can curwata bn zubayr can caaisha qaalat maa shabica ma dhergin rasuaalu muxamedi sal slam yowmayni min khubsin buran ilaa axaduhuma midkood baa tamrun ahaan jirtay laba maalmood hadda waxay ka dambe timir baa la heli waa la weyn burki baa la weynaya saaka bur lama hayo canjeero lama hayo timir baa la cunay biyo xadaana camru naaqid bn bukeyr qala xadaana cabd bnu sulaymaan qaala yaxya bnu yamaan xadaana can hishaam bn curwata naga warrami can abihi can caaisha qaalat in kunaa waxaan ahayn aala muxamadin baan khasiisi si gaara la hadlayaa sala alla alay slam lanamkuuu shahran bil baan nagaan jiray maa nastawqidu min naarin dab aanan shidanin wayna soo martay bay leedahay bil kaamilahoo dabba aan la shidinba oo wax lagu kariyaabaan la hayninba kibis lama hayo hilib lama hayo wax kale lama hayo in huwa wax kale maa waxaan haysanno ila tamru timir iyo walmaa biyo un baan haysanaa bes alaswadaan baa laisku waxadadana abu bakr marka xaaladda ku noolaayeen waa rasuululahi calayh salaam khayru khalqillahi khalqi ilahi kii ugu khayr badnaa weeyaan adduunyada qiimadeed ahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la yidhi faraha makaa gelinaa buu aqbali lahaa qiimo kuma adduunyada ma laha wuxuu ku tilmaamay nin safarahoo geed intuu harsaday qoraxda markay soo gaadha casareedna iskaga caraabay waxadaana abu bakr bin abi shaybata waa abu kure qaala xadaana abu usaamata bnu numayr can hishaam bn curwata bihada isnaadi in kunaa lanamkufu waxaa nagaan jiray walam yadkur aala muxamed isma sheegin wasaada abu qurayb fi xadiidi can ibni umeyr ilaa an yatiina luxaymu waxaa laga soo reebayaa sad bishaa kaamilka ilaa an yatiina inuu noo imaado alluxaymu in yaroo hiriba oo reer ba intay wax gowracdaan bay wax yaroo hiribaho aanboog ahaan iyo noo keenayaan intaasaa laga yaba dab u shidno lakiin dab kale ma jirin xadana abu qurayb moxamed bin cala bn qurayb xadana abu usama can hishaam can abi can caaisha qaalat tuwufiya rasuulu lah nabiga alay slam baa la ofsaday wama fii rafi wixii abaaxadayda ama rafka weelka waxyaalaha cuntada la saarto ee guriga korkiis guriga meel dariishad ahaan iyo meel dakada loo samayso alaabta la kor saarto wey wamaa fii rafii abaaxadayda ama saduuqayga sare ama ahaa meelaha cuntada la dhigto min shayin waxba uuna ku jirin yakulhu u cuna duukabadi wax nool oo beer u saaxiiba wixii waxuu cuna aanusa gurigeeda oolin ayuu nabiga dhintay ilaa shadru shaciir ay shadru wusqin aw shadru bacdu baa loo jeedaa qaa'in qabandiah oo fii rafyi lili ku jirta mooyeene aniga maaratay rafyigaygaas cuntadaas saaran jiray in yaroo qabandaa basah ayuu nabiga iga dhintay calayh salaam fa akaltu minhu intii baa ilahay u barakeeyey akaltu minhu waa cuni xataa daala calaya wugu dheeraaday waynu soo darsano way karsan wuu soo darsan waana dhammaan weydayba fakiltu markaasaan miisay bay tiri oo waxaan dhammaan la bal maanta xisaab inta soo hadhay fafaniya waa iga dhammaaday bay tiri wixii markuu wax macluumoo la yaqaano uu noqday waxaa weeyaan intaas aad taqaano ee adigaba aad garatay yaa lagu daayay baa laleeyahay loo daayey marka inta badan barakadu wax aadan waxba ka ogeyn bay la socotaa waxaan waxba ka ogeyn risqiga ilaahay iyo nicamta uu ku siiyey waxa uu adiga aadan ogeyn ayaa badan taasaa badan xadaana yaxya bnu yaxya xadaana cabdilcaziz bin abi xaazim can abi can yaziid bin rumaan can curwa can caaisha annaha kaana taquul waxay dhihi jirtay wallaahi baan ku dhaartay yabna ukhtii walaashay wiilkeediyow in kunnaa waxaana inshaani lananduru kuwa fiiriya ila hilaali bisha xaggeed uma alhilaal bil labaad baa dhammaanaysa uma alhilaal tii saddexaadna way bilanaysaa alaaata ahila saddex biloodoo fii shahrayni laba bilood isku ah saddex bilood oo laba bilood way dhammaatay bishii saddexaadna way dhalatay weeyaan walxaal baan bilan jireen maa uuqida aan la hurinin fii abyaati rasuuliillah buyuudna waa lagu jamciya fii abyaati rasuulilah nabiga alai slam guryihiisa naarun wax dab ah aan laga shidin qaala curwo intuu yaabay wuxuu yidhi qultu waxaan yaa khaala habar yar famaa kaana yuciishukum maxayna noolayn jirin maxaad ku noolaydeen laba bilood oon dab la shidin qaala waxay tahay alaswadaan labada madmadow atamru timir iyo walmaau biyo basaan haysanay biyahaas iyo timirtaa ilaa annahu waxaa dhici jirta qad kaana la rasuulilah waxaa nabiga u sugnaa jiiraanun daris min alansaar ansaareyda wa kaana lahum manaayax xoolo irmaan ay haysteen fakaanuu yursiluuna ilaa rasuulilah nabiga calayh salam ba waxuu usoo diri jiray min albaaniha min bacdi albaaniha caanaha qaar in yaro ka mida fayasqiinaahu waana waraabin jir waxyadoo caana intii nabiga loosoo siiyo daliska yuu wax laga sii jiray mararka qaar intaasaa noo dheereed mararka qaar qaala xadaana abu daahir axmed bn camr bn sarxi misri qaala ahbarana cabdullahi bn wahbin qaala ahbaranii abu skrin can yaziid bn cabdillahi bn qusayd irxa waxadaana haarun bn saciid xadaana ibn wahbin ahbarana abu sakhr can ibni qusaydin can curwata bn zubayr can caaisha zawji nabiyi sala allah aleh wasalam qaalat laqad maata rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabiga waa dhintay walxaal maa shabica min khubsin kibis uuna ka dargin wa zaytan zaytuun fii yamin waaxidin maratayn maalin gudaheed isagoo oon kibis iyo zayd isku helin laba jeer isku helin mar hadduu helo gelinka hore kadib waa la weynaya cashaadi quraacd lama helaayo xadaana yaxya bnu yaxya akhbarana daawuud bin cabdiraxmaan almakiy alcadaaq can mansuur can ummi hooyadiisa oo safiya la dhaho binti shayba can caaisha xaa waxadaana saciid bin mansuurin akhbarana xadaana daawuud bin cabdiraxmaan alcadaaq qaala xadaana mansuur bin cabdiraxmaan alxajabi can ummi safiya binti shayba can caaisha radi allahu canha qaalat tuwufiya rasuulullah nabiga alay slam waa la oofsaday xiina shabaca annaas dadka marka ka dhargay min alaswadey labada madoobeed atamru walmaa xilligii khaybar iyo fadag iyo dhulkaa la hela timirtii mar laga dhargay cunto kalese weli ay gabaabsi tahay ayuu nabiga dhintay calayhi salaatu wasalaam kadib shaam iyo ciraaq ayaa la furtay xadaanaa maxamed bn muana xadaana cabdiraxmaan can sufyaan can mansuur bn safiya can ummihi can caaisha qaala tuwufiya rasuulu llahi baa la oofsaday waqad shabicnaa min alaswadayn almaa watamr وxadana abu qrayb xadana alأشجaciي qaal xadana نصr بن علي xadana abu أحmdi kilahuma عan سفyan بhada الإsناad غyr أna في xadيث في سفyاn وma شhبcna min الأسودayn xadana محمد بن عabاs بن abi cمر qala xadana marwan عن yan الفزarي marwan بn mعaawiyة الفزarي عن يزيida وهuو بن kaysاn can abi xaazim salmaan can abi hurayrata radi allah canhu qaal waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartaye wa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi waladii nafsu abi hurayrata biyadihi abi hurayra naftiisa allah gacanta ku hayaan ku dhaartay maa ashbaca rasuulullah nabiga kama dhargin calayh salaam ma dharjinin ashbaca ma dharjinin rasuulullah nabiga calayh salaam ahlow reerkiisa alaata ayaam saddex beri oo tilaacan xidhiidha min khubsi xindatin kama darjinin xataa faaraqa dunya ilaa addunyadu ka tagay xadana maxamed bnu xaatim xadana yaxya bnu saciid can yaziid bnu kaysaan qaala xadana abu xaazim qaal ra'aytu abaa hurayrata arkoo yushiiru biisbicii fartiisa miraaran dhowr jeer ishaaraya oo yaquulu wladii nafsu abi hurayrata biyadii maa sharaca nabiyulahi sal slam waahlu kamimirka alaaa ayaam saddex beri tibaacan xidhiidha min khusi xindati kamimirka xata faaraqdunyada ka tegay xadana qutayba bn saciid abubakr bn abi shaybata qaala xadana abulaxwas can simaak bn xarbin qaal samictu nucmaan bnu bashiirin yaquul alastum fii طacaamin washaraabi maa shi'tum nucmaan binu shaqaaru saxaabu ahaa markii dambena raggi umarada ka mid marka wuxuu leeyahay dadki ula hadlaya alastum miyaynan ahayn fii طacaamin cunto gudaheed soo cunto ma haysataan waharaabin haraab maa shi'tum intasaa rabtaan cuntada kala dudu sharaabka kala dudu noocyoba nooc soo ma haysataan haawey laqad ra'aytu nabiyakum nabigiinna calayh salaam baan arkay wamaa yajidu isagoon helayna min addaqal timirta teeda angeganae radiiga ah maa yamlow bihi badan caloosha wuxuu ka buuxiyo iska dhaa timir fiicane teeda radiigaas calooshiisa wuxuu ka buuxiyo caloosha keliya aan haysanin waqutaybata lam yadkur bihi ma sheegin maa yamlow bihi qaala xadadana moxamed bnu raafic xadadana yaxya bn aadam xadadana zuwerxa xadana isxaaq bin ibrahim aqbarana almulaayi qala xadana israa'iil ilaahuma can simaakin can simaak bin xarbi hada lislam naxw wazaada fii xadiidi zuhayr wamaa tardawna raalli kuma tihiin sooma maanta duuna alwaani tamri wazubd maanta raalli kuma tihiin inaad cuntada kala badelataan mooyaane maanta haddaad cunteen timir nooc ka mida berri waxaad dhahaysaa noocan shalaa cunaye nooca kale lagu bedela cuntada shalaa cunee lagu qabagi shalay wey maxaanta lagu soo celiseen ayaad dhahaysaa maa tardoona raalli kuma tihiin duuna alwaani tamri timirta noocyaheeda mooyeene iyo wazubdi iyo weliba burcadka burcadka zubdigaas looda iyo ariga ayaa laga sameeyaa subagooda ayaa laga dhalaya burcadka geelase waxay dhahaan caratu xubaab xubaab bay dhahaan mm, isagoo waa laga dhalin karaa laakiin asalka waxaa weyaan waa geela iyo looda wey burcad iyo waxaa isku haysataan timir kala duwanaysaan kol rodon baad cunaysaan kol tomar kol cifqi baad cunaysaan qaala xaddaana maxamed bn muhanna wbn bashaar lafd muana qala xadana mxamed bn jacfar kana shucbat an simaak bn xarbin qaala samictu nucmaan yakduba asagoo khudbana qaal dakara cumaru cumar bn khadaab wuxuu ka sheekeeyey ma asaaba naasu dadka wixii ay asiibeena ku dhacay min addunya cumar baa wuxuu ka hadlay oo dadka ka wacdiyey maa asaaba naasu dadka waxay ku dhaceen min addunya addunyada adduunyada sida ay ugu tawasuceen ee talafiiheeda iyo barwaaqadeeda iyo nicamteedu ay ugu israafeen oo waxadgudbeen yuu faqaala wuxuu yidhi laqad ra'aytu rasuula la dadaw idinkana saasay tidin maanta nabiga calayh salaam waxaan arkay yadallu lyowma maalin kaamila yaltawii aloosh boga dheer dhulka ku haya yaltawii yaltawii badana calooshiisa ku haya boga dhulka ku haya gaajo darteed maa yajidu aan helaynin daqalan timirta teeda xuwey eh, aan ficneen xataa iska dhaafti ficneede yemlow wuxuu ku buuxiyo bihi badana calooshiisa qaala xadaana adadana abu daahir axmed bin camr bin sarxi aqbarana ibn wahbin aqbarana abu hani samica abaa cabdiraxmaan alxibali yaquul samictu cabdallaahi bn camar bn caas baa maqlay wasa'alahu rajulu nin baa su'aalay oo yidhi wax nasiibkaygan iyo xoolahan lilfuqaraai almuhaajiriina faygii wax ku fayga nasiibay dheheen madax buu ahaa marka camar bn caas masar buu xukumi jiray fa qaala wuxuu yidhi kii saa'ilkaa wax weydiisanaya baa wuxuu yidhi alasnaa min fuqaraai almuhaajiriin soo fuqaraa muhaajiriinta qur-aanka sheeg kuma jiro faqaala wuxuu yidhi low ninkii cabdullahi baa wuxuu ku yidhi abdullahi bn camar bn caas baa wuxuu ku yidhi cabdullahi bn camar bn caas wey kan wuxuu ku yidhi alaka imra'atun ta'wi ilayha ma leedahay xaas iyo naag aad u hoyato qaala nacam haaduu qaala alaka maskanun guri ma leedahay taskunu aad degto qaala nacam buu yidhi haa qaala fa anta min alaqniya maxaad marka sheegaysaa fuqaraa muhaajiriin maxaa uusoo ugu erdaysaa aqniyadan ku jirtaaye qaala wuxuu yidhi ninkii fa ina lii khaadiman waxaad ka tagtay khaadim baaban leedahay ii shaqeey guri iga shaqeeya qaala fa anta min almaruuk ragada marka boqorradabaad ka mid tahay warka waa xaalad hadda innaga agteenna weliba faqri badan iyo baahi badan iska ah guri aad degtay iyo cunto maxuu ahaa reer aad guursatay iyo intaasi wixii kale ee nicam iyo barwaaqo ahaa ee ilaahay dadka uu siiyey iyo badakha asagaa ah sidayna dadku weliba u baahi baxin ee baahidooda ay iskaga badan tahay iyo sheegashadooda yaa layaab haddana leh la yaab leh markaa nicmadu ay yareed ee dadku ay ahaayeen dad noocaas oo kale ah tayadooda iyo waxtarkooda halgankooda difaacooda jihaadkooda cibaadadooda iyo daacadooda kartidooda iyo dadannimadooda ayaa aad u badneed markii nicam dadkii lagu sii daayeyna dadkii wuxuu noqday dad caalacaala oo garashadooda ay ku xun tahay caruurtooda labaajanti aan ku qangaarin labaatan hadduu gaaro xataa guriga ka cabsanaya karti iyo waxqabad iskaba dhaaf daasaa u kartaaganoo aabbihii wxuu siiya uu sugaaya saasaa la noqday dadkii nicamta laga badiyey barwaaqada laga badiyey kullamaa ummuhu uu ku soo noolaado taqashuf iyo adeeg iyo qallafsanaan ku soo koro waa kullamaa uu nicamta uu garan kara hadhow iyo waxay tahay iyo waxqabadkiisa iyo kartidiisa ay tahay wey walidaalika tarfiiha iyo barwaaqaynta caruurta iyo kabadbadintooda in laga daayo waa ila quman tahay waa fiican tahay mararka qaarkoodna xaalado gaara lagu maarata la geliyo kol baadiya loo diro kol xoolo la raraciyo kol shaqo loo qabto kol arrimihiisa maaragtay la xasuusiyo oo la yidhahdo war xoraha waxqabso la dhaho in ilmaha maarata la dhagaabiyo wax walba hoo haddaad tiraahdo faa'iido oguma jirto wuxuu noqonayaa hadhow waxuun iska malaakuusanoo aan waxba qabsan karin hadduu waalidka dhintana intii uu ka tegay uun deenna qoorta intay isla galaan kala baabi'inayay noqonayaan inta ilaahay uu waafajiye khayr iyo wanaag mooyeene qaala abu cabdiraxmaan waja'a alaaatu nafar saddex kooxa ayaa timid ilaa cabdillaahi bn camar bin caas bay u imaadeen saddex nin waana cindu annagu ag jooga bula abu cabdiraxmaan alxudari faqaaluu waxay dhahen ya abaa muxamed kunyata cabdullahi bn camar abaa muxamedow inaa wallahi maan ku dhaaranay maa naqdiru calaa shay waxba ma karro laa nafaqa ma haysano walaa daaba daaba ma haysano walaa mataacalamni ma haysano faqaala lahum wuxuu ku yidhi maa shi'tum saad rabtaan baa inuula dhaqmayaa in shitum haddaad rabtaan rajactum waad noqonaysaan ilaynaa annaga oo faacdaynaakum waxayna siin doonnaa hadhow mar dambe maa yasara allahu lakum wuxuu ilaahay idiin fududeeya ayna siin doonnaa wain shitum haddaad doontaan tiraadaan ma dhaqaaqaynana dakarnaa amrakum amarkiin waxaan u gudbinaynana lisuldaani suldaankaiyo madaxweynahan u gudbinaynaa wain shitum haddaad rabtaanna sabartum waad ka sabraysaan tashir tiraahdaan ee wax yeela ilahay idinsiiya ku sabraysaan fa innii samictu rasuulallah maxaa yeele nabiga calay salaam baa maqlo yaquulu leh ina fuqaraa'a almuhaajiriin muhaajiriin fuqaradoodii yasbiquuna waxay ka hormaraan alaqniya dadka aqniyada yowma alqiyama maalinta qiyaama ila aljannati waxay uga hormarayaan biarbaciina khariifan afartan sana jannada uga sii horraynayaan yaan maqlay haddaad sabirtaan taasaad leedihiin qaaluu waxay dhaheen fainaa nasbir waan sabrayna laa nas'alu shay waxba dadka weydiisan mayno jannaan rabnaa baabun laa tadkuluha gelina masaakina aladiina kuwii guryahooda dalamuu anfusahum naftooda dulmiya ilaa an takunuu baakiin inaad ooyeysaan mooyane maarihii ummadihii hore lagu halaagay markaad marayso adigoo ooyaya oo khushuucsan oo yaa rabbi na badbaadi leh inaad gashaa la rabaa ood orad ku marto ee adoo faraxsan oo dalxiisayo wax sasawiranayo inaad tagta ma aha dalxiis iyo sasawirasho meel canad ilahay ka dhacday lama ogola ka carar xadaana yaxya bnu ayub qutayba bnu saciid wcali bnu xujr jamiican ismaaciil qaala ibnu ayub xadaana ismacil bnu jacfar marina cabdullahi bnu dinaar annahu samica cabdllahi bnu cumar yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi li asxaabi alxijri wuxuu ku yidhi xijru tamuud reer tamuud meeshay deganaayeen guryaha buuraha iyo waxaasay ka qodan jireen meeshii lagu halaagay <coughs> nabiyullaahi saalex nabiyullaahi saalex calayhi salaatu wasalaam qoomkii loo diray ee intay kibreen oy nabigii dhaheen waxaan rabnaa inaad keento hal ka soo bixi buurtan hadday soo baxda oo la yidhi maalina ayaga cabta maalina idinka caba caanaheedana reerkao dhan ha iskugu imaado waa taabaninase waa kii gowraceen waa kii la halaagoo la baabi'iyey buurahoodi waxbuu u tiri waayey iyo xooggoodii laa tadkhulu meesha ayadaheed buu nabigu calayhi salaam qaswatu tabuuq buu nabigu maray khaybar iyo waxay udhexaysaa tabuuq bay udhexaysaa labadood hadda sacuudi bay ka tirsan yihiin laa tadkuluha gelina calaa hulaai lqowmi qoladan almucadabiina la cadaabay ilaa an takunuu baakinan oogaysaan mooye xadidki wa ka tagna xadana yaxya bn ayub qutayma bn saciid cali bn xujja jamican ismaaciil qala ibn ayub xadana ismacil bn jacfar akbarna cabdullah bn dinar oo sami cabdullah bn cumar yaquul qaala rasuulu llahi sala allah alay slam liasxaabi alxijri wuxuu ku yidhi laa tadkhulu cala haulaai alqowmi almucadabiin ha u gelina ilaa an takunuu baakiin inaad oogaysaan mooyeene fain lam takunuu baakiin haddaynan ooyaynin falaa tadkhulu calayhim ha u gelina oohin nimankan waxay u dhinteen waa qosol iyo farax iyo kibir iyo isweynayn iyo alla inkir wey iyo khushuuc iyo cabsi la'aan inaad marka aad cabsanaysaan oo cabsi ku gashaan oo idinku cabsanaa waddada martaan mooyaane hameesha ha marina ah. an yusiibakum lianlaa yusiibakum suuna inagu dhicin mila maa asaba wii ku dhacay oo kale wixii ku dhacay oo kale idinkoo iska faraxsan meesha hadda waxaa weeyaan dalxiis baa loo tagaa maanta isku sawir iyo dhexdeg iyo wax baa lagu dhex jiraa khatar wey dadkii waxaa weeyaan ilahay makrigiisay aamin ka noqdeen xadaina xamar bn yaxya abarana bn wahbin abarana yunas bn shihaab zuhri wa huwa yadkuru lxijra buu ka sheekeeyey masaakiina thamuuda reer thamuud meeshay deganaayeen qaala sali bn cabdilahi ina cabdallah bn cumar qaala wuxuu yidhi mararna maca rasuulilah annagoo nabiga la soconna calayh salam cala lxijri baan soo marray sanadkii sagaalae hijrada dagaalkii tabuuk faqaala lana rasuula nabig alay slam wuxuu nu yidhi ma tobnaad laa tadkhuluu masaakiina aladiina kuwa guryooda gelina dalamuhu anfusahu nimanka naftooda dulmiyada la halaagay ilaa an takuunuu baakiina oogeysaan mooyaane xadaaran wuxuu uga digayaa nabigu an yusiibadiina inaga digaayo darteed an yusiibaku inuu inagu dhaco milan milu maa asaabahum wuxuu ku dhacay oo kale uma zajara nabiga alai slam heshiisii mucanaantay fa asraca waa dadejiyey xataa khallafaha ilaa uu gadaal iska mariyey xijrigii oo uu dhaafay sala allah aleh waalih wasalam xadaana xakam bnu muusa qaabu saalixin qaala xadaana shacayb bn isxaaq bnu isxaaqin abarna cubaydlaahi an naafic ana cabdlahi bn cumar ahbara ana naasa dadkii nazluu waxay degeen maca rasuuli lah ayagoo nabiga la socda alayh salam cala alxijri bay degeen waadiqura meesha la yidhahdo arri amuuda reer amuud meeshay deganaayeen fastaqaw waxay ka dhaansadeen min abaare ceelasheedii wacajaruu waxay ku qoosteen canjeere burkii bihi lcajiina cajiin bay ku qoosteen biyihii faamarahum rasuululahi sal la aleh waslam amarahum rasuululahi baa amray calayhi salaam an yuhriquu inay daadiyaan mastaqaw waxay dhaansadeen weelashii daadiya wayacrifu libila geelana inay siiyaan alcajiina cajiintaad qooshteena geela siiha cunina wa muxuu amray an yastaqow inay ka soo dhaansadaan min albiiri alatii ceelkii kaana tamiduhaa ay ku aroori jirtay adnaaqatu hasha ceelkii hasha ceelal kaley lahaayeen ceesha hasha halka ay ka cabi jirtay ay ka soo cabi jirtay taas uun ka soo dhaansaday buu nabiga calayh isalaatu wasalaam xaddaana inta kale lacanad baa ku dhacday xaddaana isxaaq bin muusa alansaari xaddaana anas bin ciyaad qaala xaddaana cubaydullahi bihada alisnaad midla hayra annahu qaala faastaqow min bi'aariha ceesheedii bay ka soo dhaansadeen bi'aar wاctajaruu bihi wayna ku cajiinteen way ku qooshteen burkii baab alixsaan in loo ixsaan sameeyo ila alarmala haweenka aan ragga lahayn waa dad iska jilicsan wax u khidmeeya u taagan ka murgaaya ma laha garoob laga dhintay ama la furay ama mid maaragtay weynaatay oon ragba lahayn walmiskiini iyo midda masaakiinta dadka masaakiinta oo loo sameeyo samafal loo sameeyo walyatiim agoomaha oo la kafaalo qaado dadka noocaasa in laga warhayo tujaarta ay ka warhayaan madaxda iyo dowladduna ay ka warhaysa si gaara meeqa garoobaho maanta waxba aan u dhaqaaqa lahayn masaakiintu intay dhanyiin soo tira kooba agoonta noo tira kooba deena xoolaha iyo bajetka dowladda wax laga siiyo oo tujaartu ay zakadooda si gaara u gaarsiiyaan xadana cabdulahi bn maslamata bn qacr xadana malikin can hawr bn zaydin can abilkayri saalim can abi hurayra can nabiy sala allah alay wasalam qaal asaaci midka u taagana u soconaya u sacyinaya cala alarmela armalada islaanta aan nin qabin baa la dhahaa waalmiskiin iyo masaakiinta midka u taagan nafaqadooda iyo kawarhayntooda kalmujaahidi buu la mid yahay mujaahidka fii sabiililah ku jihaadaya dirwatu sanaamilislaam meesha u koraysa wa axsibu waxaan u malay qaal inuu yidhi wakal qaa'imi buu la mid yahay mid u taagan salaatuleyl habeenka o dhan oon laa yafturu aan noogayn oon daaraynin waka saaimi buu lamid mid sooman oon laa yuftiru marra afuraynin ayay lamid yihiin acmaal aad iyo aad u ballaaran ajirkoodana la ogyahay intay dhan yihiin aad u ballaaran ayaa u artay lagu shabbahay oo layidhi camalkaasoo kale qof la yimid buu la yahay marka si aan loo fududaysanin oo haddii garab wax la siiyo ama miskiin wax la siiyo ama adoon wax la siiyo wax weynba saadaan ugu marayn wax yarba aadan ad u yaraysanin ayaa acmaala taqaano oo jihaadkii iyo siyaamkii iyo salaatuleylkii ayaa looga mid dhigay xadaana zuhayr bn xarbin qaala xadana isxaaq bnu ciisa xadaana maal can fawr bn zayd idiili qaala samictu waxaan maqlay abaalkayfin saalim yuxadiu asagoo ka waramay can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam kaafinu yatiimi agoonka midka kafaalo qaada yatiimkaasoo low asaga u sugnaaday qaraabadiisii wey aw ligayrihi ama kayrkii u sugnaaday waa un agoon iska muslima oon qaraabadiisa ahayn sida carabtaba ay yeelaan waynaga fiican yihiine agoon aynan qabiil iyo qaraabo iyo deegaan iyo jiiraan midna ayn lahayn ayaa xero loo oodayaa guryuhu saaxan lahaa iyo meeshuu ku tukan lahaa iyo meeshu wax kuwa baran lahaa iyo hoolkii uu maarata cuntada ka cuni lahaa iyo aradbiciisii iyo waxbarashadiisii fiideedii iyo caafimaadkiisii intaba way shubayaan ismana yaqaanaan isku qabiil ma aha isku wadan ma aha isku dhul ma aha daris xataa maaha ma arkaan dadka fiiri yacni waa dad iimaankii iyo khayrkii qalbigooda u degay wey xoolahaasna waa xoolay u baahan yihiin kubaa munshaar qaata oo munshaarkiisa ka soo goynayo kubaa kaatiin hayso kaatiinkiisa ka soo goynayo marka intaa muxuu raadinayaa ana wa huwa ka haatayni fi ljanna intanuu raadinaya aniga iyo midka adoonta kafaalo qaaday ka haatayni labadan faroodoo kale siday yihiin yaan filjanna ku gelaynaa wa ashaara maalik bisabaaba farmulugsatada iyo walwusta fardhaxada sidaasaan janna ku gelaynaa buu yidhi nabiga sala ah, marka nimankaasi talay qabsadeen man banaa lilaahi baytan oo masaajida ah dhisa masaajidka dhisaayaan iyo ayatiintii agoontii marka khayrkaas alxamdulilah soomaalidu hadda way soo baranaysaa khayrkii way bilowday laakiin kafaarat alyatiim iyo xero in la oodo ayaa hadda weli aana meeshoodii la gaarin inkastoo ay jiraan mushaarakaad iyo dad musaahamiinah oo dadka agoomaha haya ah qaarkood ay sheegaana dhahaan qayb qaadashaa jirta laakiin seeshii la rabay in la gaadho oo agoonta la daryeelo carruurtaadood ilmo ku darsato un weeyaan wallahu aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina moxamed